alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qaala alimaamu abu cabdillahi moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim albukhari raximah اllahu tacaala baabun idaa saraqa alcabdu wuxuu ku saabsan yahay idaa saraqa hadduu xaado alcabdu addoonkii addoonkii reerka joogay ee sayidkii la noolaa hadduu tuug noqdo in la isdhaafiyo oo meelo kale laga tuuro ama dad kale laga iibiyo si shartiisa looga badbaado isaguna laga yaabo dadkaa kale uu u galay inuu akhlaaq wanaagsan iyo wax ka qaato ama edbiyaan oo uu sidii hore iska bedelo waa dhici kartaa waxaa la yidhahdaa takyiru ljawi baa jira isbedelka qofka makaanka iyo meesha iyo asxaabta iyo dadki uu ku noolaa iyo dadki uu la noolaa mararka qaar hadduu ka tago waxay ku dhaca isbedel baa ku dhaca qaala xadahanaa musadadu musadad ibn musarhad ibn musarbel albasriy qaala xadahanaa abu cawaanata alwadax ibn cabd illaahi can cumar ibn abi salamata can abihi aabihi oo abu salama bin cabdiraxmaan ibnu cawf azuhri aabihii buu ka warinayaa cumarkaas waana daciif cumarkaa daciifa ama aabihii abu salama min fuqahaa'i sabca fi casri taabiciin ayuu kamid yahay dadkii fuqahaa sabca la magac baxay xilligii taabiciinta toddobadahaa ayaa lagu daraa calaa khilaafin fi saabici minhum ka toddobaad baa khilaaf ka taagan yahay ima abu salamata aw saalimun aw fa abu bakrin khilaafun qaa'imun wiilkiisaa warinaysa daciif weye walidalika dacafa alxadiid dacufa alxadiid xadiidku daciif buu noqday can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi idaa saraqa almamluuku haddii mamluuga addoonka laleeyahay u waxado biixhu iska gad walow binashin nisfu lowqiya ba ad ku gedideen nash qaala abu cabdillaahi bukhaari baaba kala weydiiyey wuxuu yihi marka abu cabdillaahi annashu cishruuna waa labaatan dirham wاnnawaatu nawaadna khamsatu waa shan dirham wاluuqiyatu uuqiyana arbacuuna wey marka waxaan waa macaayir mawaasiin wax lagu miisaamo wax lagu qiyaaso waay arbaciina e, e, waxaa la yihahdaa uuqiyada waxa weeyaan wasnu arbacuuna dirham afartan dirham wax qaado waay yaa lagu miisaami jiray lagu qiyaasi jiray afartankaas marka nis u ah cishruun cishruunka waxaa la dhahaa nash annash baa la dhahaa nisfu uqiya nawaad baa jirta iyadona laftimiradi ma aha waa wax wax lagu qiyaaso oo wax lagu micyaareeyo ama qadar ahaan laftimirada leeg waa kii nabiga alayh salaam cabdiraxmaan bin coof ku yiri markuu aroostay aw li maada asdaqtaha waa ki ku dhihi jiray maxaad meher oga dhigtay gabadha wasnu nawaatin buu yihi wasnu nawaat wasnu nawaat marka waxaa weeyaan waa kamsu kamsu daraahim wey marka abu cabdillahi wuxuu le annashu cishruuna wanawaatu kamsa walawqiyatu arbacuun <clears throat> awqiyada xadidkii zakada waad garanaysaa laysa fi ma duna laysa fi ma khamsatu aw awaaqin oo khamsa awaaqin sadaqa laysa fima duna khamsa awaaqin sadaqa walaysa fima duna khamsi dawdin sadaqa walaysa fima duna khamsati awsuqin sadaqa marka awaaq waa jamcu uuqiya uuqiyaduna waa wasnu arbiciina dirham shan meelood markay gaadhana waxay noqonaysaa miatay dirham laba boqol dirham oo nisaab zakaad ah xadiidku daciif weeyaan oo ninkaas layihahdo cumar bin abi salama ayaa ku jira sanadkiisa <coughs> laakiin addoonka hadduu ansha xumaado in la gadaayo intii la edbiyo haddii edbintii uu ku badbaadi waayo hadduu ku noqdo idriba walaa mxuu ahaa tatharib ay soo aroortay yani taqbiix iyo in la caayo oo la afxumeeyo oo bedelkii saala yeeli lahaa edbi haddii aad hana fool xumeynin oo ha kadib dana iska gad walow xablin walow bixablin min shacar baa soo arortay xarig laga sameeyey timaba allah ka dhigee oo muxuu ahaa shacarka riyaha duftooda la dhahaa waa xarig aada dacif ah, oo radi oo ah, qiimo badneen marka wax yar oo qiimo aan lahayn baad ku gadida isdhaafi wey iska iska gad ka xadiidkaasa saxiixa oo thaabit can rasuuli llahi sal allah alay wasalam fi saxiix kusugan marka haddii la gado waxaa ishkaal geli karta oo waxooda aad isdhaafisay yaad rabtaa inaad ka gado mase sheegaysaa inaad qofkan isagaa ceebtaa ku aratay kow horta waad sheegi maxaa yele nabiga cumuumka xadiidkiisa waa kii dhihi jiray alayh salaam labada qof wax kala gadanayso albayacaani bilkhiyaar fain bayana wasadaqaa burikat lahumaa fi baycihima wain katama wakadaba muxiqat canhuma barakatu baycihima marka in la cadeeyo waa khasab waay laakiin qof baa dhihi kara khalaas anaa ku dhasay iska keen dadka gaarada waa ceebaysaya ceeb bule dhib ma lehe anaa iska kakaban ayuu qofku dhihi karaa shaqaalahan waa harta wuu xun yahay anigu igu yahay dhib ma leh anaa sidiisa ku rabee waa qaadan karaa marka ilahay baa u barakeen kara subxana watala u barakeen waxaa kaloo dhici karta ciddan uu la noolaa ee uu tuuga ku noqday ayaga laftirkooda inayna xaajadiisii aynan oofinin oo wax badanoo xuquuqa uu lahaa u ka waayay deedna uu dhibka ku keenay kuwaana ay tawfiir sameeyaan oo wax badan deedna uu iskaba dhaafo ama dad quman oo edbinaya oo ka warhaya oo muraaqabeen oo la socdo oo la xisaabtami deen hadhow deen in yar waa akhlaaqdii xumeed oga tago waa dhacdaa iyaduna way dhacdaan baabun wuxuu ku saabsan yahay alkhaadimu khaadimkii oo yudnibu dembaabaya hadduu khaadimkii dembaabo ama khalad galo in la edbin karaa ayuu usoo wataa musanifka in la edbin karo laakiin edbintaasi yayna noqonin wax ka baxsan sharciga ka baxsan oo xad gudubsan waa inaan noqonin wax un asaga ama qofkaas lagu edbinaayo waa inuu noqdo oo aan dhibaato weyn ugeyneynin qaala xadathana axmed bnu muxamedi qaala xadathana daawuud bn cabdiraxman qaala samictu ismaaciil ayaan maqlay can caasi bn laqiid bn sabira can abihi abihi saxaabi oo laqiid bnu sabira la yihahdo radia allahu canhu ardaah saxaabi jaliila weeyaan ismaaciilka ismaaciil bnu kathiir wey ismaaciil ibnu kathiir abu hashim waa hiqa caasi bnu laqiid ibnu sabra o sabira can abihi abihi oo saxaabi oo laqiid la dhaho qaala wuxuu yihi intahaytu ila nabiy nabiga alayh salaam baan u imaaday wa dafaca lxaal dafaca araaci raacigiina uu la soo booday fi lmuraaxi xeradii sakla ceesaan kala soo booday waxar waxar u kala soo baxay xadiidkan abu daawuud iyo eh, mxu axmed iyo ibn xibaan iyo xaakim way soo saaraan laakiin riwaayada abu daawuud ayaa xooga waadixa oo ishkaal aan lahayn waxay ahayd ninkan raaciga ah intuuna neefka la imaanin xartan dhalatay nabiga alayh salaam nin baa soo martiyey laqiid laqiidkana kamid ah marti baa nabiga u joogay alayh salaam markaasuu eh, arigii soo xarooday xeradii markuu imaadayba nin baana kala soo baxay xeradii xar yaroo show dhalatay oo maanta soo dhashay ayuu soo bixiyey marka hadalkan soo socda markaasuu nabiga ku hadlay laqiidna si kale u fahmay tii baa marka laga laga qarcinaya intahaytu ila nabiyi baan u tegay sala allahu aleyh waalih wasalam waalxaal dafaca araaci raacigiina uu la soo booday oo soo qaaday baa laga wadaa fi lmuraaxi muraax waa meesha xoolaha ay ku nastaan ee xerada hor banaankeedi iyo marka intaan weli la xaraynin halka ya fadhiistaan baa muraax la dhahay meesha ay ku yar nastaan ee marka xoogo la joogo dhulka ka qaboobo oo dabeesha ay martaa la dhihi xoola xareeya oo bahalka laga boqo saklatan waxar buu la soo booday saklada waa wax yar oo ama idaha ama riya had marka dhalatay faqaala nabiyu sal ly slam nabiga wuxuu yihi halkaa waxaa ku jirta marka nabiga wuxuu yihi maxay dhashay markaasu wuxuu yihi sakla waa markaasu wuxuu yihi meesheedii neef gawrac neef gawrac buu yihi neef gawracdii buu maqlay saxaabigan laqiid wuxuu u mariyay marka asaga marti buu ahaaye in daraaddii loo gawracayo nabigana dee cadadiisa way ahayd inuu martida aada u karaameeyo oo imaamu mxuu ahaa mutaqiin wa ahlun liikraami dayf ayuu ahaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam dadka martida aada u karaameeyo kamid ahaa aabihiis ibraahim alayhi salaam ayuu ku dayarayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay inuu martidiisa karaameeyey markaa wuxuu yihi nabiga alayh salaam adig keli kuma gawracayna cillo kalaa jirta waxaa meesha loo gowracayo sabab kalaa jirta wuxuu yihi nabigu alayh salaam laa taxsibanna ha u malaynin walam yaqul muuna dhihin laa taxsabanna muuna dhihin a ah, xasiba yaxsibu wayaxsabu labadaas ba waa dhulwajhayn weeyaan oo labaduba way ku banaan tahay waana labaduba qur-aanka kusoo arooray qira'ataani mutawaatirataani sabciyataani waay a ah, laa taxsibanna iyo laa taxsabanna marka laakiin wuxuu kuleeyahay ereygii nabiga u isticmaalay umaan kuu sheegaya iyadoo labadaba ku banaan tahay lakiin nabiga ereyyaanu isticmaalay sidaas ka wadaa laa taxsibanna ha umalaynin walam yaqun laa taxsabanna ha umalaynin waa isku mida eh, laakiin ereygu nabigu isticmaalay wuxuu ahaa taxsiba laa taxsibanna yaxsibu isticmaalay ina lanaa waxaan leenahay ha umaleen waxay u lama sheegin inaan adiga ku gawracayno wey neefkan adiga kuma gawracayne waxaan u gawracaynaa sababtu waxaa weeye ina lanaa waxaan leenahay khanaman ari miatan boqolah ari boqol gaari baan leenahay bu nabi sal allah alay wasalam laa nuriidu ma doonayno an taziida inay ka badato boqol boqol inay ka badatana ma rabno maxaa yeele boqol neef oo ariya dheef kugu filan haddaad maali haddaad qalan haddaad gadan intaba dheef kugu filan wax intaa ka badan dhibun buu ku hayaa waa un dhibun afar boqol buu gaaray shan boqol buu gaaray maalin walbaba goosan baa galay soddon buu ka dilay dhurwaagii iyo yadii ka dishay xaggaasi u kala dhumeen dhibaato iyo mashquul unbuu ku hayaa mana cunaysid haddii waa un kordhina iska badinaysaa mooya lama cunaayo boqol laakiin kugu filan haddaad habayso boqol neef oo ari a ah, meel fiican oo daaq fiican aad siiso aada tayadooda hagaajiso waxaad ka alatan waad ka heli waaad ka galatan waad kaheli waxaad ka mahashaan waad ka heli dhibna kuguma hayaa dee boqol neef a waad ka adagta waad ka adagta inaa lanaa hanama miatan laa nuriidu an taziida inay ziyaada ma rabno oo ay boqol ka badato fa idaa jaa raaci raaciga markuu la yimaado bisaklatin xar cusub oo dhalatay dabaxnaa makaanaha meesheeda waxaan gowr shaata neef ariya ufiirsa marka kathrat lwalaaim ba halka laga qaadanaya weliimada nabiga alayh salaam iyo muraadka nabiga badnidiisa maxaa yeel boqol adheef oo ari ah meeshii ay gaadho meeqa maanta hadduu dhalan berri buu dhali soo ma a boqol ba hadduu gaaro mar walba xumaa dhali marka mar walba mid ka weyn baa la gawracaya fa kaana fi maa qaala hadaladii nabiga uu yihi alayh salam waxaa kamid ah inuu yihi laa tadrib hadaladii laqiid buu usheekeenaya nabi alayh salaam xadiidkii u sheegay waxyiga laa tadrib ha garaacin daciinataka xaaskaada islaanta aad qabto daciina waxa asalkii loo isticmaala haweenka gaadiidka la saare ee hawdajka la saare ee la rare ee ninkeedii la socotee marka waxaa weeyaan islaantaada waa daciinadaadi markaad safartay kula safri haddaad joogta guriga kuu joogi waka ha garaacinka ka darbi amataka addoontaana saad u garacdoo kale marka alama tudrab waa la garaaci soo ma islaantana maaragta waa la edbin karaa laakiin garaacaas uu kala duwan yahay garaaca uu kala duwan yahay amaduna garaaceedu waa inu iyaduna gaarsiisnayn nooc tacdiibah oo ha cadaabina ayaa imaan doonta adoonti xortii gabadhi xorteeda qabtay inaad sida addoon oo kale inaad gobartaagle maarata u garaacdha lama ogolo addoontiio iyadana xuduud bay leedahay xuduud aan la gudbi karin oo in la dulmiya aan la ogoleen abwaabtan soo socota iyo axaadiistan soo socota musanifka aad oga hadli doonaa inaan addoonta xataa loola dhaqmi karin si aan shareecada waafaqsaneen bele laisku ciqaabi ajirka iyo thawaabka qiyaamaha uu kaa qaada loo qisaasi qofka waida stanshaqta buu yidhi laqiidow markaad sandaarsanayso oo intaad weysaysanayso sanka aad biyaha gelinayso fabaaliq ku xeel dheerow sandaarsiga ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyeene ah, masaa-ishii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u kordhiyay kamid tahay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii u yimaado cilmi iyo faa'ido unbuu ka heli jiray cilmi iyo faa'ido unbuu ka heli jiray ninkii martida ahaa ee neefka cuna cuna lasoo dhaweeyey waxaasoo khayr ahoo kalena wuu helay xagga aadaabta iyo reerka dhaqankiisa xagga weysada iyo nadaafadda arrimahaas o dhan buu kala hadlay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam adiga fi saxiix muslim buu kusugan yahay isaguna asalkiisa asal ahaan waa kii nabiga lahaa wabaaliq ilistinshaaqa ilaa an takuna ilaa an takuna saaima asal ahaan xaggaas ku tugnay marka halka waxaad ka fahamtay nabigeena alayhi salaatu wasalaam inuu xoolo uu yeeshay dadka qaar waxay umaleeyaan inuu faqiir ahaa rasuulka weligiiba xoolo gacantii soo marin la xoolaha way soo galaan laakin nabiga alay slam xoolaha waa bixiyaa deeqsigii buu ahaa jawaad kariim buu ahaa wuxuu hayoo dhan waa bixin jiray rasuulka alayhi salaatu wasalaam mararka qaarna waxbaa iskuu soo aruuri jiray mararka qaarna waa wada bixin jiray geel boqoluba kol nabiga alayh salaam uu sadaqeeya u gowracay sala allahu aleyh waali wasalam fi xaajat alwadaac beeruu lahaa nabiga alayhi salaatu wasalaam oo khaybar sahmigii ku lahaa fadag banu nadiir faygii gacantu intaba reerkiisa waxaa mararka qaar soo aroortay inuu boqol jawaan oo thamaaniina shaciiran timran ishriina shaciiran oo kabaqaal oo inay ahayd labadaas mid yaa jirtay xadika fi saxiix kusugnaa isaguna waxaasoo dhan marka waxay tusaysaa xoolo nabigu waa lahaa alayh salaam laakiin xoolahaas waa bixin jira rasuulka aleyh isalaatu wasalam mararka qaar ba waxba kusoo haraynin oo dabkiisa aan la shidaynin dabkiisa aan la shidaynin haddana way soo gelaysaa rasuulka alayh salaam markaasu haddana bixinaya saasuu ahaa rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxaa kaloo halka laga qaadanayaa tayadaa ka fiican tirada tayada yaa ka fiican muxuu ahaa tayadaa ka fiican tirada toban neef oo lo ah ood meel yaroo beera intaa u samaysato aad intaasoo garjan ama intaasoo garangaris ama intaasoo liitan oo caanaha kasoo miirto ayagana nasan oo intaa laaleeg oo buurbuuran iyo laba boqol saddex boqol oo lo oo hood leedahayoo adna aad cidyaha kaaga baxeen ayaguna baaba-ay qoraxda ay dishay yah bal isku fiiri oo salaad iyo cibaado iyo khayr iyo maxalu cibaado o dhan looga fogaaday xoolaha marka wuxuu ubaahan yahin qofku inuu nadaamsado oo iyagana uu turo isagana isku turo dheeftoodana uu fiiriyo dheeftoodana uu fiiriyo marka wax badan oo a dhaqanka xoolaha iyo qaabka dadka xoolaha u dhaqdaan waxay u baahan yihiin icaadatu nathar dib in loo fiiriyo oo la cilmiyeeyo oo dib daraaso loogu sameeyo oo xooluhu ay noqdaan wax adiga aad ka faa'iidaysanaysee wax adiga aad ku daba dhimanaysa ayna noqonin ha ah, saas yaa loo baahan yahi meelaha hadda dadka magaaladooyinka reer magaalka iyo dhulka dhulka hadda eh, tamadunka iyo magaalada aad ugu badan waxaad arkaysaa saddex too neef afar too neef nin leh oo xogo yaro beero shaama meel ku leh caanahaasuu intaasuu waxbuu ka lisaya neefkan hadduu nasto cuntana cuno caanu dhiqi neef laakiin qanji bararay oo maantoo dhan wareegayo caanihiiba ay ku gureen maxaad ka lisi maxaad ka lisi male oka baabun wuxuu ku sabsanya man khatama calaa khadimihi man khatama qofkii khatmiya shaabadeeya calaa khaadimihi addoonkiisii buu shaabadeeyey maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa man dabata calaa khaadimihi waraaqaba shadiid almuraaqaba addoonkiisi qofkii labdiyo kooba oo xaaladiisi iyo dhadhaqaaqiisa o dhanba si fiican ola socdaa oo muraaqabeeya oo isha ku hayaa loo wadaa khatmiga warqad hadda intaad qorto aada mahori gadaal kaga dhufato waxba laguma dari karo waxba laguma dari karo waad saxiixday meesha u dambeysay baad khatmi kaga dhufatay mahori kaga dhufatay saxiixna hoostaad ka raacisay waxba laguma ziyaadin karo taas ka dhiganta marka macnaha waxaa weeyaan addoonkii haddii aad muraaqabayso ood wixiisa o dhanba aad xisaab ku wada socotaan meeluu kaa soo galo kaa khayaamo ma helayo wey saasaa loo wadaa meeluu kaa soo galo kaa khayaamo ma helayo man khatama calaa khaadimihi khaadimkiisi qofkii dabdiyo kooba makhaafata suu dhanni mala xumaasoo ka baqaya adoo mala xun inaad u malaysa ka baqaya darteed marka horeba inaad xisaabta iska adkayso iyo dhaqdhaqaaqiisi iyo wuxuu qabanayo qaala xadathana bishr bn mxamedi qaala abarana cabdالlah bn mubarakin abarana abu khalda abu khaldata khaalid bn dinar qaala wuxuu yihi abu khaldahaasi khaalid an abi caaliya abu caaliyat الrayaaxi rufeec ibn mihraan rufeec ibn mihraan radia allahu canhu qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ahayn isagoo waa taabici nuumaru kuwa la amro an naktima inaan khatmina calى alkhaadim khaadimka anaga inaan muraaqabayno on dabdino on koobno oo wanakiila aan wax ka miisno wanacudahaa aan wax ka tirino karaahiyatan anagoo nacayna an yatacawaduu inay caado ka dhigtaan khuluqa suu-in akhlaaq xun oo mase yadun yadunna uu maleeyo axadunaa midkaana dhanna suu mala xun waxbaa iskaga dhiibta waxaa wali ah lacagtan oo waxaa igu soo gadaa hilib iyo qudaar iisoo gad baa tiri inta lacag u dhiibti hilibkii qudaarti waa kuusoo gaday lakin balaska ma soo celinin wixii soo haray ma soo celin hadda maba weydiisidba wax soo haray daahirka wuxuu kuu tusayaa inuu hilibkii iyo qudaartii ay isku jaan go-een isku go-een yuu kuu tusi laakiin haddaad ogtahay qiyaastii hilibka la gado iyo inta la gado qudaarta xisaabtii marka uu kuu keeni waayo waxaad leeda xisaab baa soo noqotay keen xisaabti xisaabti keen baad leeda saa markaad tirahdo maxaa baxaya inaad mala xun u malayso hadhow qalbiga waxaa kaaga jira inaad tiraahdo ulya wixii balastaa maba keenaye waa cune intaa ka badan ka yar bu ku gada waxaana mar walba ku hays soo ma dhanu suuguna waxaa weeyaan waxaa la dhaha alghiiba siriya alghiiba asiriya waa xanta qarsoon xanta waa laba midna waa la jahri afkaad kaga hadli midna qalbigaad ku haysaa waa mala xun ama saa yeelay ama waxaa samey ama waxaa sameeyey yaad ku haysaa dhanigaas qalbigaad kugu jiro waa nooc xanta kamida inta markaad ku dambaabi lahayd waxaad leedahay waxaan hoo haye rasiidken faatuuradii iyo rasiidkii ad wax kusoo gata ken a ah rasiidkii buu kuu keeni balaskina uu ku khasbay marka inu ku keeno baaqigeed hadda wuxuu caado ka dhigan marka in wixii asaga ahaa la xisaabaayo oo laga dambeeyo oo la weydiin doono hadhow marka inuunan khalad iyo khayaamo iyo tuuganimo samaynin yaa meesha ka dhalan adigana maxaad ka badbaaday adna waxaad ka badbaaday danu suu maliya xumaa ka badbaaday <clears throat> maliya xumaa yaad ka badbaaday waxbaad u dhiibtay soo ma ahaa duuduubaa ugu dhiibine u tiri kow laba saddex afar shan lix meeqaad haysaad toban labaatan laba boqol ma tahay haa labada ah, boqol ma haystaha waa laba konton iyo mxuu aha boqol laba kontonaadi boqol baan kugu dhiibay hadhow hadlin oka soco calaa haddaa saa tirado lacagta udhiibtay ku yiraahdo s adoo tirinin boqol konton baa idhiibtay sayidkaygo a ah, boqol konton b wallahi boqol konton bu ahaa lakin markaad hortiisa ogu tirsado konton iyo konton ku dar boqolkaa is haysata meeqay noqotay laba boqol laba boqol ma tahay haa waa soco marka ya warkiiba adigana malihii xuma waad ka baxday doodii iyo murankii ka baxay sagana tuuganimadu kuu qarin lahaa ka baxday waa ka badbaaday sidaa wey macnaha yani qofka muslimka mar walbaba waa inuu ilaaliyo eh, muxuu ahaa muru'adiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa uu dhowro qofka la macaamilayana mar walbaba waa inuu ka taxadaro inuu malaxun xun u maleeyo isagana una khatar u gelin tuuganimo iyo khayaamo inuu sameeyo waxaaso dhan ska hubsasa la rabaa wax cad ad ku socoto xadiidku saxiixulisnaad weeyaan sanadkiisa saxiix weeyaan qaala musanifu raximah llah baabu man cadda qofkii man cadda calaa khaadimihi khaadimkiisii qofkii ku xisaaba oo tiriya wuxuu u dhiibayo makhaafata dhanni asagoo mala ka baqaya mala xun asagoo ka baqaya kii oo kale wey inaad xisaabta waxaad u dhiibaysa wax tirsan uu yahy wax tirsan meel hebel ka soo qaad iyo meelkaa wax ka fiiri iyo meelkaa ka fiiri khaanadaa iyo hadhiin u tiri marka horeba qala xadahna abu nucym afadl ibn dukayn qala xadathna isral bn yunis an abi isxaaq isabay an xaariثat bn mdaribin can salman alfarisiy radia allahu canhu ardah saxaabigii jaliilkaa wey qaala inii anigu laa acud lcuraaqa waxaan tiriyaa iska dha wax kale alcuraaqa baan tiriyaa lafta la feenfeentay calaa khaadimihi baan ka tiriyaa makhaafata dhani malaxun anoo iska ilaalinaya curaaqa waxaa weeyaan waa lafta hilibk hilibkii intii badneen laga jaray hilibkii inta badneed laga guray inta badnay hilibka ka gurtay yaa laga guray wax weynoo quudaba kuma sii yaallo marka markii addoonka lagu wareejinayo ama qofka lagu wareejinayo laleeyahay xaggaa gee aroos baaba qabtaaba oo hilibkii baa lagu googooyey markaasaad rabtaa in la geeyo ciddi jibsin jibsin iyo xubin xubin ayaad u xisaabi marka hadhow dhexdaba una oga bixin hadhow marka agga la tago neefka maara kan maarata kan maarata ha isagoo la ogyahay baad diraysa marka suuna khayaamin oo wax dhexda oga bixinin way sameeyaan kuwan hadda xoolaha gawraca aroosyaha iyo muraadyaha iyo markaa tirado waxay gawracaa waxay sameeya tirahdo wax badan bay qariyaan wax badan bay qabriyaan luqunta geela waad artay waxaa hilib saaran toban kilo ama ka badan baa saaran oo hiliba oomaba xisaabnaba haddaad iska jirin luquntii intuu gooyu maqaarkii dam ku siiyu madaxa la buu ka dhigi mana xoolaayo hadhow alaabu kasoo gura rabaa soo ma waxaasoo dhan marka waxaa wey waa inaad tiraahdo maya xubintaa keen jibsin hebel baa maqan xubin hebel baa maqan xibin hebel awe xibin hebel awe hadhow waxaa siin si waxaad siinayso si waxaad dhihi karta kaa xubintaada iskale madax oo dhan ba ku tag waad dhihi kartaa laakin yuuna ku khayaamin adigana waa inaad noqota cabdun yaqid qof baraarugsan waa inaad noqoto lakhayaami karin ilaa yadxaq calayk hadhowba kuu qoslaayo wuxuu kuleeyahay eh, intaan w oo dhan intaan hiliba ka kareebtay baan weliba wax kaga darsaday o lacag kasii qaatay bu kuleeyahy marka adi waxaadi wax cilmiyaysan ha noqdo oo aan lagu khayaamin oo aan hoos wax lagugu dhigin ha noqdo naam inii la acudu lcuraaa alcuraaqa baan tiriyaa calaa khaadimi makhaafata dhan anoo mala xun ka baqaaya oo inuu maaratay kayaamay iyo ama waxaan maarata wax kuu qariyay iyo ama xoola kaa xaday iyo saan hadhow u dhihin marka horeba iska xisaab oo xisaab ka soco adigana isagana waxaa laga yaaba isagoo waxbaba khayaamin inaad tuhumaysato inuu ku khayaamo o deena ku dhaco hadhow aad wax ka sheegtana waa dhici kartaa xadathana xajaaj ibnu shaacir qaal xadathana shucba ibnu xajaaj ma ogi shaacir inuu yahay shaacir waa iska heri lakin xajaaj bin man maamed maxamed almasisi miya xajaaj bin minhal miya waka xajaaj bin minhal waay maxaa yele shaki waxaa keenay shucba shucba ka wariyay shucbana kaa kama wariyo shaacirkaan sheegayna shucba kama wariyo qala xadathana shucbat bn xajaaj qaala abana abu isxaq abu isxaq asabeci baa dhakan abu isxaq asabeci camr bin cabdillaahi almadani qaala samictu xaarihata bn mudaribin qaala samictu salman alfarisi radi allahu canhu qaal inii anigu laa cuddu waxaan tiriyaa alcuraaqa baan tiriyaa lafaha khashyata dhanni mala cabsi aan ka cabsanayo mala xuna dhow intaana malaynin ah, laftirkeed laftirkeeda marba hilib badan ay kaga tegaya hilib badan bay kaga tegayaan oo hadhowna ay gurguran saxiixulisnaad wey xadiidku baabun wuxuu ku saabsan yahay man eh, baabun adabu lkhaadimi khaadimkii in la edbiyo khaadimkii hadduu khalad galo waa la edbin karaa addoonkii baa loo wadaaye addoommadii lalahaan jiray baa laga hadlay xadiistan addoomay ka sheekeen oo dadkan alimaam albukhaari iyo muxuu ahaa axaadiistan oo idil iyo xilliga ay dhacday xilli adduunka uu ka jiro waxa la yidhahda addoonsi ayaa jiray addoonsi laakiin dhaqan xun oo ay gaaladu iyo caado ay lahaan jireen gaaladu yuu sharcigu ogu yimid oo addoonsi ah dhaqan xunna loola dhaqmo sharcigii baa yimid wax hal mar beyna cashiya waduxaha lagu taqyiirin karana ma aha adduunka o dhan buu ka jiraa adduunka o dhan buu ka jiraa hal nin baa wuxuu iska leeyahay soddon boqol laba boqol saddex boqol addoon buu leh marka waxaasoo xoolo ah oo mumtalikaada oo addoommo ah oo shaqaynaya in hal mar lagu dhawaaqo la yidhaahdo wax addoon la yihahdo ma jirto la yidhaahdo kharaab iyo waxaa imaanaya burbur waxaa kaloo imaanaya in dadkii mukhaalafat alma'luufi mashaqa waxay barteen in hal mara ay ka baxaan way adag tahay shareecadeennana tadaruj iyo tartiib tartiib bay yayay u tahay maqaasideeda kamid a in inyar in yar wixii la xarimi rabo in yar in yar baa maarata loo gaaraya marka dhaqankii gaalada ayuu shareecadu markay timid bay tahdiib ku samaysay qofkan isaga ahee laiska raranayo ee la gubi ee la dili ee lagu ciyaari ee lagu tumanayo inaan la ogoleen haddaad kuu khidmaynayana si sharci ah mxuu aha idable aad u khaadimsato aadan dhibin aadan waxyeelin aadan bahdilin aadan gubin waxaasoo dhan markaas haddana waxaa la abuuray waxaa la yidhahdaa wasaa'il min wasaa'il alcitqi ah oo qofkan uu janno ku geli oo kafaaradii ay kamid tahay dembigiisa lagu dhaafi oo wixii cuquubaha lagaga qaadi intaas oo waddo haddana addoonki lagu xoreeya haddana la baneeyey qofkii qof dila maxaa la yidhi kafaara qofkii maarata addoonta islaantiisa dihaara o yirahdo hooyadii ba iga tahay kafaara qofkii dhaarta oo raba inuu kasoo noqdo kafaara kathiir min almasaa'il oo intaas dhan baa kafaarat lcidqi cidqigaas marka waxaa loola jeeda waxaa weeyaan izaalat alcidqi walcubuudiya bima siwa allah in la baabiyaa la rabaa ninkii addoon xoreeyo xubin kastoo xubnihiisa kamid a xubin baa lagu xoreyn oo naarta lagaga xoreyn buu nabigu yihi alayh salaam heerkaasaa la gaarsiiyey markaasa deena si shareecadu tarkiibka u waday ayaa markii dambe laga takhalusay laakiin maxaa yimid gaaladii oo dadkii adoonsanaysa oo cadaabaysa oo gubaysa oo ku tumanaysa waxa reer galbeedka ay ku sameeyeen africa iyo garbi afriqiya oo ilaa haddadanba maaragtay meelihii ay ka dhoofin jireen laga dhoofin jiray weli waxa weeyaan waa wax calaamadii iyo wax waa muuqdaa mxua filinkii laga duuban ilaa hadda waa la hayaa iyo dhibaatadii u geysan jireen marka waxaasoo dhan dhaqan xumada ah gaalada ayaa wadatay iyo dadka jaahiliinta shareecaduna way ka takhalustay way ka takhalustay dayib qaab marka haddii aad addoonsanayso oo gacantaada ilaahayba soo geliyey qaabka kusoo galana waa waxaa asal u ah shareecada iyo islaamka laga hadlayo asal waxa u ah dadkaas gaalada ay muslimiinta la dagaalamayo <clears throat> ee dhulkoodii iyo diintoodii iyo cibaadadoodii iyo khayrkii wixii ay siiye kula dagaalamayo dagaalka asaga ahee muslimiinta marka ay ku khasbanaadeen inay diin iyo dalba difaacdaan ay difaacdaan ninkii dhiiggaada banaystay ee dhulkaada banaystay ee diintaada banaystay in la baabi'iyo ee dil inaga dhexeeyey in gacanta intaad ku dhigato aad addoonsato wax la yaable le maaha wax la yaab ma aha saasuu kusoo xerogelaya addoonka muslimka gacantiisa kusoo geli kadib laakiin markuu islaamo waxaa ku banaan marka intaasoo oo duruqah oo ajir iyo thawaabaad ku heli oo lagu xeray haddana la furay ayaa la furay wailaa asal oo ma aha islaamku in qof la adoonsado oo gacantaada uu soo galo bini aadama ood adoonsato asal islaamka oo maaha asal islaamka oo ma aha asalka waxaa weeyaan dadku inay wada siman yihiin xaqa ilaahi subxaanahu watacala ay wada siman yihiin <clears throat> saas asal ahaa laakiin kuwa diiday cubudiyat alkhaaliq allaha khaaliqa inay caabudaan kuwii diiday oo addoommo u noqdaan waxaa lagu ibtileeyo lagu imtixaamay inay noqdaan taxta aqdaabi mxua cibaad allah addoommahi ilahay inay hoosta u galaan oy gacan addoomo galaan gacan bini aadam ay galaan oo saa lagu addoonsado kuwaas waxaa weeyaan dariiqaas ciqaab min allahi bay ku dhacday gaalada kadibna waxaa weeyaan duruqdii khayrkii ayaa furmay xadaثna axmed بn ciisa qaal xadaثna cabdالlahi bn wahbin qaal akhbaranii makrma bn bukayr can abihi qaal samictu yaziid bn cabdiلlahi bn qusayd baan maqlo qaala yihi arsala cabdالlahi bn cumar baa wuxuu diray gulaaman lahu adoon u lahaa bidahabin dahab buu u diray aw mase biwaraqin lacag buu la diray dahab buu udhiibay lacag dahab oo danaaniir ah aw biwaraqin lacag fidlo oo daraahim uu udhiibay oo wuxuu yihi orad iisoo sarif soo sarifo hadday dinaar aheedna dirham igu soo sarif hadday dirham aheedna danaaniir igu soo sarif bu yihi waa laba lacagood oo kale jinsi wax isku sarifaya fasarafahu waa soo sarifay fa andara waa sugay bisarfi sarifkiina waa sugay oo waa maxay wuxuu ka dhigay sarifkii la rabay in yadan biyadin lagu kala sarifto wuxuu ka dhigay indaar buu ka dhigay wax la sugayo dahab lacagtii buu dhiibay kiina wuxuu yihi berri baan ku keenaya orad iska sii socuu yihi taana waa ribo markii laba lacagood oo kala laisku sarifaayo waa in yadan biyadin ay tahay baa la rabay saasaa la rabay faandara waa sugay bisarifi sarifkii buu sugay oo wuxuu yii iga sugo mar kalaan kuu keeni kii oo iska socdo addoonkii oo iska dhaq iska cda ayaa yimid farajaca ilayhi waa kusoo laabtay sayidkiisii buu kusoo laabtay cabdullahi bin cumar warwaase sarifkii waa dhiibay waana laga suga waa ka sugayaa fajalado markaasu cabdullahi baa jaldiyay addoonkii jaldan wajiican garaac hanuun xanuunjiya ayuu ku dhuftay waa edbin hadee tan tacdiib lama dhaho edbin baa la dhahaa wa qaala wuxuu yihi idhab ora tag fakud iladii lii isoo qaada lacagtaydi walaa tasrifu waxbana haisarifin waxbana haisarifin xoolahayga isoo celi buyiri orod oo soo celi buyiri ribaad igu ridi gaadhe xasanulisnaad way xadiidku xasanulisnaad marka jaldiga edbinta e, e, wixii ku saabsan oo aan ahayn ilaa xad tacdiib aan ahayn wax ah, dhibaataa ma laha qofkan wuxuu galay oo dembi ah waa lagu edbin karaa qala xadathana maxamed bnu salaamin qala akhbarana abu mucaawiyata maxamed bnu khazim an acma sulayman bn mihran an ibrahim ataymi an abihi ataymi can abi mascuudin qaala kuntu waxaan ahaa ayuu leeyahay <clears throat> aha ibrahim bnu yazid sooma ahayn ah, yazidkaas way abihiida marka luleyahy yazid taymi can abi mascuudin radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa <clears throat> adribu gulaaman lii addoon aan leeyahay addoommadayda kamid ahaan garaacayay bu yihi fa samictu waxaan maqlay min khalfii gadaashayda sawtan dhawaaq baan ka maqlay leh iclam abaa mascuud abaa mascuudow ogow iclam abaa mascuud lallahu ilaahi baa aqdaru kaa karis badan calayka korkaada minka karistaada aad caleyhi addoonka ka karis badan tahay yacni awoodda ilaahay baa ka weyn awoodda aad u leedahay addoon kale ad ku amartaaglanayso ad garaacayso iclam aba mascuud ilallahu ilaahay ba aqdaru qudro badan oo awood badan calayka korkaaduu ka awood badan yahay minka adiga awoodda aduu ka xoog badan yahay alle aad adigu caleyhi addoonka ka xoog badan badantay xoogaad addoonka u sheeganayso awoodda ilahay baa kaa weyna oo ogaanteeda lahubiir a waxaa weeyaan in qofka la xasuusiyo quwada ilahay iyo qudradiisa la xasuusiyo ole waryah si kastaba madax ahaatid xoog aad lahaatid wax kasta aad lahaatid ilahay baa kaa xoog badan awoodda ah, ilahay baa kaa weyn war joog markaasaa saa u bu yiri <clears throat> isagana garaaci baa yu wadaayo caradii baa ka tabaratay amin dambe uu ku celceliyay nabiga faltafatu waan fiiriyey faidaa huwa rasuul llah waaba rasuulka ilahi sala allah alay slam qofka ilahy iclam abaa mascuud allahu aqdaru calayka minka calayhi qultu ya rasuul allah fahuwa xurun liwajhi illah ha waaba xor ilahay wejigiisa ilahay dartii baan uxoreeyey rasuul allah yani saxaabada sida ay muraaqabat ullahi oga baqi jireen iyo ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa markii la xasuusiyo waa dhalaali jireen waa dhalaali jireen cabsi iyo xishood iyo haybada rasuulka alayh salaam ee hadalka nabiga si oola weynaa fiiri isla markiiba wuxuu yihi addoonka waaba xor waaba xoreeyeyba si kale uu ku badbaadi male qaal faqaala wuxuu yihi nabiga alayh salaam amaa low lam tafcal haddaada saa yeelin lamasadka naaru naar baa ku taaman laheyd aw lalafaxadka waxaa ku gubi laheyd annaaru naar baa ku gubi laheyd laaxraqadka waxaa kugubi laheed lafaxadka naaru naar baa kugubi laheed bu nabi sal allah alay slam waa isgaadhay marka inuu xad garaacan xadda dhaafsisan oo muxuu ah mubarix ah inuu garaacayay oo wanaagsanayn kadibna kafaaradiisa waxaa weeyaan inuu xoreeyo unbu aakhare kaga badbaadi saxiix weeye xadiidkuna muslima fi saxiix kusoo saaray baabig wuxuu kusaabsan ya laa taqul ha dhihin qad bax allah wajha qof adoo wax ka sheegaya wejigaa gubay ha dhihin ama wejigaada foolxumaa ha dhihin qabaxalla allah foolxumay wajha wejigiisa ha dhihin waan mari doonaa wejiga in la gubo lama ogolo dabka xoolaha in xoolaha marki la sumada wejiga laga sumada lama ogolo dadkana wejiga in laga gubo lama ogolo dadka qaar baa wejiga dadka caruurta yararka iyo ka gubi oo madaxiisa weynaaday iyo waxbay dhahayaan markaasay deena dab aan weliga ka goy nin ku dhufanayaan waa laga fiican yahay arrintaas sax ma aha marka in qofkii wejigiisii la fool xumeeyo macnawiyan waxisiyan labada lama ogolo macnawiyan oo la falxumay wejigi oo tirahda qabax alla wajh wejigaada allaha duleey wejigaada muxuu ahaa afoolxumeeyo waxa weye waa foolxumeen wejigii macnawiyan oo ku falxumaysa xisiyan oo dab inaad ku dhufato ama nabar ku dhufatana iyadana lama ogolo xadathana xajaaj ibn minhaal qaal xadathana ibnu cuyayna sufyaan an ibn ibnu cajalaan mحamed بn cajlan waa saduqe an saciid saciid bn musayabi can abi hurayrata dawsi radia allahu canhu an nabi sal slam qaal laa taqulu qabax allah wajha dhihin wejigaada foolxumaa wejigaada ilahay foolxuma wejigaada haka gubto ha dhihin xasan wey xadiidka leanna wejiga waxaa weeye waa musaan waa meesha quruxda waa meesha bini aadamka uu ka muuqdo waa xubin aad iyo aad maaragtay u jilicsan wax la gaarsiiya lama ogolo in la foolxumeeyo lacaaya lama ogolo xadathana cabdullahi bn muxamedi darami qaal xadathana ibnu cuyayna sufyaan ibn cuyaynata eh, an ibn cajlan maxamed ibn cajlaan an saciid ibn abi saciid ibn musayibin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal laa taquulanna hadhiin laba waxaa jirta laba cabdullahi bn maxamed baa jirta oo midna waa almusnidi midna waa ibn abi shayba bule qaala xadathana eh, an ibn cajlaan can saciid can abi hurayra qaal laa taquulanna hadhihin qabax allahu wajha wajhaka wejigaada allaha fool xumeeyo wa wajha man ashbaha qofkii shabaha wajhaka wejigaadan allah fool xumeadhihin dadka qaar way xeel dheeranayaan wejigaadii iyo wasiirtaadaba iyo awowa iyo awyaha ayay sii gaarayaan halkaasi dhihi waxaa weeye waa waa qubxigii iyo foolxumadii oo lagu sii xeel dheeraan weeyaan lama ogolo adiga iyo wixi aad ku abtirsato sagaal awow allah kuu cadaab ama sagaal awow allah ku naar ad maqlaysaa dadka qaar saas wax sax ma aha wejigaadii iyo wejiga aad shabahdo wejigu shabaha waa keeday aadam buu shabahay nabi aadam awlaadii aadam baa nahay ambiyadiiba baa marka qofka wax ka sheegaya nabiyaashii fa in allaha ilaahay caza wajal khalaqa aadama aadan buu abuuray calaa suuratihi suuradiisu ku abuuray ilaahay suuradiisu aadan buu abuuray suuradiisa maxay ahayd aadam situuna dharaaca lixdan dhundhun ayuu dhannaa aadam calayhi salaatu wasalaam lixdan dhundhun ka waran lixdan dhundhun oo kor loo sii qaaday yani dabaqyaha guryaha dhaadheer ee dabaqyaha ayuu markaa ayuu la dhaafi karaaba lixdan dhundhun buu ahaa nabi aadam alayhi salaatu wasalaam suuradaasu ilahay ku abuuray marka haddaad tiraahdo wj man man ashbaha wajhaka wejigii wejigiisa wejiga shabahayay ee laga abuuray waa aadam calayh salaam ilaahayna aadam wuxuu ka abuuray suuradiisaasi ayuu ka abuuray yani makhluuqa intiisa kale iyo basharka intooda kale maraaxil bay soo maraan si ay u weynaadaan u dheeraadaan ilmihi waa ilma yar waa fadhiisan waa gurguuran waa istaagi waa yar dheeraan kuray weeye maalinta mar walba dheeraatay waa weynaatay maalinta ma u sii okaa saasoo maray lakin aadam hal mar unbaa lixdan mitir laga gooy laga sameeyey lixdan diraac unbaa hal mar laga abuuray ilan hooye soo uu soo maray iyo koritaan uu soo korkoray ma jirte hal mar unbaa asaga la abuuray oo tii dhoobadii ilaahay ka abuuray la saaxiye unbaa hal mar nafta lagu abuufay fur isagoo dheer buu istaagay deen isagoo dheer oo intaa dhan yuu istaagay wax marxaba uu soo marmaray ma jirto walidalika nabiga alayh salaam wuxuu yihi dadku sidaasay marka dadka hore udhadheeraayeen ilaa dadku ay sii nusqaamayaan buu yiri rasulka alayh isalaatu wasalaam a ah, lixdankaas aabahood ah, waa aadam kuwa u dhawaa kuwii hore kuwa usii dhawaa kuwa kumarka dambe waxaa soo baxayba kuwa haltaa ka ah oo ordaayo oo haddana qof weyna ayaa soo baxay marka dambe waa biqudrat illahi subxaana tacala ilah qudradiisa wey qoladan muslimiinta ee islaamka u badan ee la yihaha indunisiinta indunisiinta waxaad arkaysaa nin weyn oo markaad u fiirsato ad arkay nin weyn yahay marka horena caruur yarba caruurad carruuraad umalaynaysaa carruur saad umalaynaysa markaad fiirsaba waaba qof weynba marka naqsigaasaa marka bilowday ayuu rasuulka sala allahu alay waali wasalam xadiidku xasan weeyaan in allaha khalaqa aadama buu abuuray calaa suuratihi damiirkaas suuratihi ku jira meesha u noqon baa laisku hayaa qiila ilaa aadam waqiila ila allahi subxaanahu watacaala labada waa la yidhahy in allaha khalaqa aadama buu abuuray calaa suuratihi aadam suuradiisaas lixdanka dhudhun ayuu ilaahay aadam ka abuurayoo ma aha suuro kale oo intii marka hore laga abuuray uu deen yaryar u kobcay u dheeraaday ma jirtee suuradaas lixdankaa buu ilahay ka abuuray marka horeba waxaa kaloo iyadana la yihi calaa suuratihi suurat illahi ilahi suuradiisa oo waxaa soo aroortay xadiid calaa suurati araxmaan allah raxmaana suuradiisa xadiidkaasna qaar culamada kamid ah waa daciifiyeen albani baa kamid a ah. marka haddii laakin la yidhaha calaa suurati illaahi waxaa markaa tashbiih ma keenayso tashbiih loolama jeedee suwarkoo dhan ilaahay baa iskale oo abuuray makhluuq oo dhan ilaahay baa iskale marka aadam ilaahay baa abuuray ilaahay suuradii uu la doonay ee uu abuuray suuradaasuu kaa war suurat llahi ilahay suurooyinkiisi yani waxay kamid tahay waruuxun minhu oo kale nabi ciise laga hadlay maxaa la yidhi waruuxun minhu ruux agga laka ahaatay xagga laka ahaatay maaha ina arwaaxdiisa ay kamid tahay ee waxaa weeyaan ruux min arwaaxi illaahi uu abuuray makhluuq ahaa inta ruux o dhan ilahay baa abuuray suwar suurooyink o dhan ilahay baa abuuray gedi ilahay baa iskale ka suuratihi sura ilahay suuradiisa ayada waa lagu fasiraa allahu aclam qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay liijtanib ilwajha wejiga ka dheeraada fi darbi garaaca marki wax la garaacayo waxaa wejiga waxa weeya waa xubin jilicsan oo latiif ah waana quruxda iyo jamaalka iyo wanaagga meesha uu ka jiro weeyaan qofka wejigiisaasaa laga garan wuxuu yahay foolxumi iyo xumi iyo caro iyo farax iyo intaba wejigaasaa maamulaya hogaaminaya waa artay hadda markii wejiga la dantay wejiga marki hadda la xidhay ya dadkii waa la garanaya a qof qof baa laga yaabaa un siijeedkiisa in la garto inta kale dadku sijoodkooda lama garanayo wejigiisa unbaa la garan jiray wejiga hadii uu xidhayna afka xidhayna la garan maayo la garan mahayo marka meesha waa suurada bini aadamka oo wejiga waayo inta kale wejigaas un bay camirayaan xadathana khaalid bn mkhldi qal xadathana sulayman bn bilal qal xadathani maxamed bn cajlan qal akhbarani abi wasaciid ibn saciid bn ah, ah, musayibin can abi hurayra can nabi sal slm qaal idaa daraba axadukum khaadima axadkiin khaadimkiisa markuu garaacayo falayjtanib wajha wajiga ka dheeraado wajiga yuu ka dhufan xadathana khalid khalidu khalid ibnu khalad khalid ibnu khalad ibnu yaxya wey qala xadathana sufyan ibnu cuyayna can abi zubayr maxamed bn muslimin maxamed bin muslim bn tadris can jaabir bn cabdillahi bn camr bn xaramin qaala mara nabiy sal slam bidaaba nabiga wuxuu soo maray neef daabad buu soo maray dameer iyo wax xayawaanka la rarto wey daabad buu soo maray qad wusima la suntay oo yudakhinu qiiqinaya min khiraah labadiisa san labadiisa dul qiiqa uu ka tusleenayo marka wejigaa laga gubay iyo meel sanka u dhow qiiqii markaa markii neefka dabka lagu dhejiyo qiiq baa kaci moogtahay neefta uu neefsanayay deen waxaad moodaa sankiisi inuu qiiq ka kacayo oo yaad moodaaba yudakinu waxa uu qiiqinayaa mankhiraah labada dul ee sanka ayaa qiiq ka ka tuslinaya faqaala nabiyu sala allahu alay waali wasalam nabiga wuxuu yidhi lacana allahu allaha lacanada man facala haada midka sidan yeelay ee xoolaha wejiga ka sunta laa yasimana yuuna suntin oo suntin axadun qofna alwajha wejiga yuuna suntin walaa yadribanahu yuuna garaacin sumadna lama rabo garaacan lama ogolo wejiga in loo dhaweeyo lama ogolo arrintaa ila iska ilaaliya weeyaan marka sumad sumada wejiga ah taas ayaan maaratay yaan la ogoleen meesha weliba oga fog wejiga ayaa fiican xoolaha in laga sunto suuragal ah xadiidka saxiix weeyaan muslimna waa soo saaray fi saxiixihi ya baadiya haddi wa arta ku dhufanayaan baabu man ladama cabdahu addoonkiisa qofkii dhurbaaxa falyuctiqu ha xoreeya min geyri ijaabin waajibna kuma ahe yani min baabi makaarim alakhlaaq hadduu dhurbaaxo uh, ku dhufto waa dee ka kaka gardaran tahay oo dulmisay oo dulmiga asaga ah dembi baa kaa soo gaaraya laakin haddaad edbinayso wax dembi kaama soo gaarayo waad edbin kartaa dembina kaama soo gaarayo wuxuu mutaystay haddaad ku edbiso haddiise aad dhurbaaxdo wejiga ka dhurbaaxdo iyadoon waajib kugu ahan bu leh bukhaari waajib way ahayn in waajib aan ahayn ijmac bay soo guurinayan culamada qaar oo waajib unan ahayn eh, inaad xoreysaa kuu fiican aad xor baa tahay si hadhow waxba lagugu qabsan lahaa aakharo oo ciqaab iyo cuquubo iyo ajirkaada lagaaga qaadan lahaayo muflis aadan unoqonin muflis ummadda nabiga alay slam wuxuu ku tilmaamay qof kamida muflis waa qofka intuu khayr badan la yimaado lakin khayrkii uu la yimid ilaasho muuna keeninba cibaadadii uu la yimid ilaashada muuna keenin dhinacana marka deen waxaa kasoo galay intaas oo wax ayaa kasoo galay oo dhibaato uu geystay ama gaan gacan qaada ama mxuu aha afka wax ku yeelay ama maalki dadka ama cirdigii sharaftoodi waxaaso dhan ba hadhow looga qaaday marka qaala xadathana aadam bn abi iyaasin qaala xadathana shucb ibnu xajaajin qaala xadathana xusein qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay hilaal bnu yasaaf oo yaquulu leh kunaa nabiicu waxaan iibin jiray albaza dharka dharkan iibin jiray oo ka shaqaysan jiray yani dad warata oo dharka gataan ahayn fi daari swed bni muqarin saxaabigaas sweyd binu muqarn la yihahda daartiisii gurigiisu ka dhigay oo dhar lagu kala gadanaya a ah, daar sweyd ibnu muqarin oo qofka guryihiisa intuu suuq ka dhigto waa la fadhiisan karaa rag waa lagu kala ibsan karaa ah, suuqaqa eh, dadku dee inta badan waxay ungaranayaan guri dhis oo kire kiro la degay iyo lakin suuqaqan ayagna muhim weeyaan suuqaqa muhim wey gaar ahaan hadda meelaha magaalada ay ku faafaysa ee atraafta ah meelaha waxad arkeysaa suuq ba una ka jirinba ah, guryo badanna laga dhisay ninka marka booskiisa hadduu suu ka dhigo wax badan buu ka heli lahaa dadkana waa u sahli lahaa magaalada iyo foga meeshaa foga la aadi lahaa iyo waa laga faa'idi lahaa fakharajtu fakharajat waxaa soo baxday jaariyatun gabadh addoon ah faqaalat lirajulin shayan nin dadki kamid a ah may hadal ku tiri faladamaha dhurbaxu ku dalika arajul ninkii baa dhurbaxay faqaala low suwayd binu muqarin baa ku yihi aladamta wajhaha wejigaad ka dhurbaxday soo ma aha laqad ra'aytunii waxaan is arkay oon garani saabica sabcatin toddoba anoo toddoba ku ah oo reer bani muqarin ah wamaa lanaa aanan lahayn ilaa khaadimun hal adoona mooyeene faladamahaa waxaa dhurbaxay addoontii bacdunaa midka naga mida ayaa dhurbaxay faamarahu nabiyu sal slam wuxuu amray yactiqa inuu an yuctiqa inuu xoreeyo anagoo toddoba oo walaalo oo wax noo shaqeeyo guriga nooga shaqeeya aan lahayn hal adoona mooyeene adoontii mid anaga naga mida dhurbaxay buu leeyahy nabiga wuxuu yihi alay slam xoreeya waxaa ma haysa markaan ku calacalay iyuu yidhi waayahaye marka aad heshaan ood ka kaaftoontaan xoreeya marka inayna waajib ahayn bayna tusaysaa saxiix wey xadiidka qala xadathana cmr bn cawni msdd bn msnhd qala xadathana abu cawaanة الوضاح عن firas بن yaحyى عن abi صالح السمان عن zadan zadan abu cmr الbزar abu cmr الbزar zadan عن iبn cmr cabdاللahi بن cmr بن الخطاabi qaala samictu waxaan maqlay النabiya nabiga عalيه الصلاaةu وaسلام yaqul man laطma qofkii dhurbaaxa cabdahu adoonkiisi darbata dhufasho xadan aw darabahu garaacadhe xadan xad un lam yati la imaanin wejigun urbaxa kaga dhuftay ama garaacuna mudanin garaacuna mudanin oo xuduuddii iyo tacaasiirtii sharciga midna aan waafaqsanayn ayuu garaacay fa kafaaratu qofkaa waa dembaabe kafaaratu dembigaa kafaarada lagaga dhaafina cidqu inuu xoreeyo un weeye inuu xoreeyo haddii kale ajirkiisa hadhow qiyaamaha meel baa dad meel lagu siman yahay oo ilaahay subxaanahu watacala hortiisa lagu wala siman yahay baa laiskugu tegi doonaa halkaasaa qofkii daalimka ahaa dulmigiisi laga jari doonaa inta halkaa la gaarin marka hadda ha layska jiro oo wixii markaasi laga xalaal qaadan kara iyo wii kafaaro la bixin kara iyo hadday ku banaan tahay wey xadidka ore xadis saxiixa weeyaan muslim baa soo saaray qala xadathana musadad bn musradin qala xadathana yaxya bnu saciidin can sufyaan athawri qala xadathani salama bn kuhayl qaala wuxuu yihi salama xadathanii mucaawiyatu bnu suweyd bn muqarin baa ii warramay qaala wuxuu yihi ladamtu waxaan garaa dhurbaaxay mawla lana fafara eh, ladamtu waxaan dhurbaaxay hadda waa mucaawiye bnu swayd ibnu muqarin yaa wuxuu leeyahay ladamtu mawlan lanaa addoon aan lahimaan dhurbaaxay markaasuu fafara cararay waa cararahdi ilan si kale sayidkiisa la iskuma taagi karo lama dagaali karo xoog kastaba lahaado kol haddii xorriyada lagaa qaato xorriyada haddii lagaa qaado qof aad ka xoog badan taho hal dhurbaaxa rurbaaxa dhulka laledi karto oo dili karto ayaa kaa adkaan kaa adkaan macnawiyaadkii buu kaa haystaa wax gadaal uu ka ogyahay ee ka dambeeyaad og tahay marka waa iska kaa tuban adiga oo xoog badan baa laga yaabaa in marka hal qof iska kaa wadwato ladamtu mawla lana mawla aan lahayn ayaan adoontii fafara waa cararay mawlihii fadacaanii abi aabahay baa ii yeeray buu leh mucaawiya hadalka wata suweyd bin muqarana aabihiisa yaa ii yeeray buu leh faqaala wuxuu ugu yiri kiina waa loo yeeray hadi addoonkaa cararay kaale baa layidhi faqaala la wuxu iqtasa qisaaso kunaa waxaan aheen walada muqarinin awlaadii ree bani muqarin ma muqarin anagoo oho toddoba ah sabca toddoba ah lanaa khaadimu hal khaadimu maan lahayn faladabaha axadunaa midkaanaa addoonkii dhurbaaxay fadukira dalika linabiy sal slam baa loo sheegay faqaala wuxuu yihi murhum waxaad amartaa ilma muqarin falyuctiquuha addoontaa ha xoreeyaano faqiila linabiyi sala allahu alay wasalam waxaa lagu yidhi laysa lahum khaadimun hayraha khaadim kale ma lahon kaa ka aheen qaala falyastakdimuuha marka ha khaadimsadaano oo ha ku shaqaystaano faida staqnow markay ka deeqtoomaan khallow hasii daayaano sabiilha wadadeeda wadadeeda ha usii daayaano ha xoreeyaano marka kii hore a sheegeen ishaaradiis weeyaan qisaaso marka waxaa wey adnan urbaax wey adnan urbaax oo kanaha maratay ogolo alagu qisaaste marka taas waxaa weya min baab aadaabtii iyo in qofkan isaga uu muujiyo in addoonka aan lagu xadgudbi karin middaa weeyaan taasuu usameynayaa oo ilaa qisaas kuma laha sayidka addoonkiisa qisaas kuma laha addoonku sayidkiisa ma qisaasan karo waxa weya lakin min baab alaadaab makarim alakhlaaq iyo inuu tusiyo mucaamiladan iyo qaabkan uu ninkan udhaqmay aad iyo aad inay xun tahay oo qof uu dhurbaaxay una mudnayn qala imam الbخariي raximah الlah xadathana cmr ibn marzuqi qala akbarana shucba qaala li mحamed ibn mkadir ba wuxuu gu yihi masmuka magaca maxamed ibn mkadir faqultu waxaan i shucba shucba lay dhahaa qaala xadathani abu shucba i waramay sheekiisa abu shucba la dhahaa can suweyd bin mqarin way badan yihin abu shucba dadka la yihahda mid maymun la yiraha ata waa jira taabiciinta kamida abar hadathanaa abu shucbata ah, miyuu sheegay hadathani abu shucba can suwayd bn mqarin اlmuzaniy wara'aa yuga waramay suwayd bn mqarin wa wuxuu arkay suwaydkaasi walxaal ra'aa uu arkay rajula nin ladama gulaamahu addoonkiisii dhurbaaxay faqaala wuxuu ku yidhi amaa calimta soo ma ogid ana suurata wejiga muxarama in la xarimay soo maart wejigi maxaa lagu tilmaamay suura lagu magacaabay amaa calimta miyaad ogeen ana suurata suurada suurada waa wejiga qofka suuradiisa iyo qaabkuu yahay iyo muxuu ahaa nooca u yahay halkaa wejiga ah wey iyo in la kala garto qofku hebel iyo hebel wuxuu yahay ana suurata suurada muxarama ina xaaraamta sama wejiga ra-ytuni waxaan is arkay wa inii saamicu sabcatin toddoba qof ano kii toddobaad ku aho ikhwa walaala aho ibna muqarina calaa cahdi rasuulila xilliga nabigana joogna calayhi salaatu wasalaam maa lanaa ilaa khaadimun hal khaadimun baana leenahay keliya faladabahu axaduna midkaana dhurbaxay faamaranaa nabiyu nabigaana amray calayh salaam an nuctiqahu inaan xorayno saxiix wey marka xadiidkaas weyd binu muqarin intaasoo dariiq buu ka yimid mar wiilkiisii mar asagoo ka hadlaayo mar nin buu iska yiri rajulun ladama ghulaama mar wiilkiisi mucaawiya intaasoo dhan waxay xoojinaysaa inaan la ogolan in lagu xadgudbo addoomaha iyo dadka ducafada iyo dad gacantaada ku jira ee kuu shaqeeya intaba kii addoonkaha eed lahayd eed mulkinaysay haddaa rabta aad iibin karteed qof siin jirta siin karteed eh, la dhexlay haddiiba saa loo diiday ka waran qofka kuu shaqeeya qofka kuu shaqeeya ka waran dadka qaar shaqaalaha u shaqeeyay sidii waxay ugu yani ugu amar taagleynayaan si aan caadi ahayn oo sharciga khilaafsan a ah, inuu amro hadal xun ku dhaho wax yeelo waxaasoo dhan ma keenayso qofka inuu adiga hoostaada yaha kuu baahan yahay baahi baa keentay ilaa adoo kale wey caqligaadoo kale uleeyahay mustaqbalka aad higsanayso o kale u higsanayaa duruuf iyo baahi baa keentay inaad marka aad ku amartaaglaysa sax maaha ah, guri buu ku dhisaya shaquu ku hayaa soo maaha biyaha ugee hadal wanaagsan ku dhe wixiisa sii qabla an yanjafaca caraqa caraquhu dhididkiisa intuuna angegin muxuu ahaa wixiisa farta ka geli ma aha inaad maadaama maanta kuu baahan yahay inaad ku amartaaglaysa maaha inaad ku amartaaglaysa maaha shaqadooda waad ilaashan kartaa inuu kaa halaynin waad u sheegi kartaa wixii kaa khaldan laakiinse macnaheedu ma aha inaad ku xadgudubto arrintaa ayada dulmi bay noqon dulmiguna ma banaana gaal iyo muslim midnaba lama dulmin karo wa dulumaatun yowma alqiyaama maalinta qiyaamana waa mugdiyaal wey ilahayna waa xarimay dulmiga inagana waa naga xarimay waqad khaaba man xamala dulma qofkii dulmi la yimaada qiyaamaha qofkaasaa dulloobo inkaar ku dhacday buu yihi ilahi subxana wa tacaala oo hogay xadathna musa bn ismaaعiil qal xadathna abu cawaanat اwadac qal xadathna firas ibn yaxya can abi salx samaan can zaadan abi cmr ahaa abi cumar ahaa qaala kunaa cinda bni cumara cabdالlah bn cumar baan la joognay fadacaa bgulaamin lahu addoonkiisii buu u yeehay kaana darabahu hadda kahor uu garaacay addoonu hadda kahor yar edbiyey oo waa la edbin karaa haddii ayagu xadda gudbaan xadda in la dhaafiyo un baa la diidan yahay mooyaan waa la edbin karaa waxa laga hadlayo waa dulmiga waxa laga hadlayo ta'diibkuna dulmi ma aha haddiina xadda dhaafsiisneen marka intuu edbiyey ayaa haddana la xumaatay fakashafa can dahri dhabarkiisu ka fayday marada faqaala wuxuu ku yihi ayujicuk ma ku xanuunaya a ushaan ku dhuftay dhabarki miyaa ku xanuunaya wejiga ka iska ilaaliy dhabarku kaga dhuft qaala laa maya bu yihi waxba ma xanuunayo waxaa dhici karta de la maxaa kaloo u banaan waa adoon laleeyahay marka ibnu cumar marka waa ufufuugooyeyba intuu ninkan isaga oo dhibaataad ugeysatay haddana maaragtay uuna sheegan karin dhibkiisii aakhara maalinta la siman yahay ilahay hortiisa uu dhibaato kuu keeni lahaa isdhaafiba factaqa waa xoreeyey khalaas hadduu xoreeyey waa ugu yaraan waxa weye kafaaf ugu yaraan waxba looma haysto waxba looma haysto xata aduu ajir ka helin uma rafaca wuxuu kor u qaaday cuudan laan ama qori min alardi dhulka dhulkuu laan saa uga qaaday qori saa uga qaaday cabdullahi bin cumar kor buu qaaday dadku tusaaya waxaa la dhahaa eh, wasaa'il alidax baa la dhahaa wasaa'il alidax oo macalimiinta iyo duruqu tadriiska iyo qaabka dadka wax loo bari iyo inaa mararka qaar ishaaraad iyo wax muujisood wax tusto ayaa la rabaa faactaqahu markaas uma rafaca cuuda laambu kor uqaaday min alardi dhulkaqaaday faqaala yihi maa fiihi iguma sugnaanin xoreynta aan xoreeyey min ajri ajirka maa yazin wax u dhigma hada lcuuda laantan laantan wax u dhigma oo ajra kama helaayo bu yihi xoreynta aan xoreeyey qorigaa wax dhan oo ajra ka heli maayo bu yihi faqultu waxaan ihi ya abaa cabdiraxmaan lima taqulu hada maxaasaa uleedahay xorayntu a wax weyn oo ajir weyn laga hele maxaad uleedahay ajir kama helayo qaala wuxuu samictu nabiya nabiga alay salam baan maqlo yaqulu leh o qaala yihi man daraba mamluukahu addoonkiisa qofkii garaaca xaddan xad iyo nabar nabargaaniyo aan lam yati una la imaanin una mudanin aw latama wajhu wejigiisi ka dhurbaaxa fakafaaratuhu kafaaradiisu an yuctiqu inuu xoray wey kafaarana maxaa la yidhaahdaa kafaaradu waa isbed waay waa isbed oo kafaaf wax isku dhimo wey laa laka walaa calayka laa laka walaa calayka adna wax ma helaysid wixii dembi lagu lahaana waa lagaa kor yeelay halka waxaa weya xaaladii waxaa wey iska dhexdhexaadkaas inaad nabad gashay inaad nabad gashay umaad heshay wasalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyaduna wax udhigma maba laha hade wax udhigma maba lahaba marka xadidkuna xadid saxiixa ah weeyaan muslima fi saxiixi cabdirazaq bin abi shayba iyo yaa soo saaray waa xadid saxiix ah. baabun wuxuu ku saabsan yahay qisaasu lcabdi addoonkii oo qisaasta oo sayidkiisii qisaasani haddii adduunka uu ee dhibaato ugeysto una mudanin aakharu ku qisaasan oo ka goosan aakharu qisaasan xadathana maxamed bin yuusuf alfiryabi wa qabisa ibnu cuqba qaala waxay dhihin xadathana sufyaan athawri can xabib bin abi thaabit can maymuun bin abi shabiib can camaar bnu yaasirin radia allahu canhuma saxaabiyun ibnu saxaabi wa umuhu sumayata umuhu sumayatu ayada saxaabiya shahiida awalu shahida fi lislam mataqaana awalu shahiidatin Ah, islaamkan arkaysa gabadha horeysay shahiiday ee dhiiggeeda diin darteed loo daadiyey ya ahayd sumaya walidalika kahura fi hadihi اlayaam bisaxwati اlislaamiya tasmiyat lbanaati sumaya soo ma maalmahan yan gabdhihi baa loo bixinaya sumaya loo bixin halkaas isla ku haysaa ah, sumaya waa camaar hooyadiis weeye zawjatu yaasir abu jahl اlmalcuun ninka abu jahl ah, lacanah اllah eh, fircawn hadi اluma ayaa waran ku dhuftay oo saa ku dilay <clears throat> qaala wuxuu yihi camaar laa yadribu axadu cabdan qof adoon ma garaaco lahu isagu leeyahay wahuwa daalimun asagoo ka gardaran lahu adoonka uu ka gardaran yahay ilaa uqiida minhu waa loo qisaasi yowma alqiyama maalinta qiyama maalinta qiyama loo qisaasiya oo inta laga qaato isaga ajirkiisi yo addoonka dusha laga saari xadiidku saxiixulisnaad wey cabdirazaq iyo ibn abi shaybe iyo mawquuf calaa camaar asagoo an ugu jira ayb xadiidka mawquuf calaa camaar marka xadiidka mawquuf calaa camaar wey hadda kaaan taaganaha mahe laakiin muxuu muxuu xumbaarsan yahay ya xukmu rafci limaada marfuuc buu ka dhigan yahay xugun ahaan see ku dhacday leanna wuxuu ka hadlay wax aan ra'yi lagu ogaan karin soo ma qiyaamihii iyo xisaabtii buu ka hadlaya iyo dadkii sidii loogu kala eh, qisaasi doono arrintaana arrin uu saxaabi ka hadli kara ma ahe waa arrin waxyi u baahan marka waxaa la dhahaa almarfuucu xukma almarfuucu xukman baa la dhahaa qala xadathana abu cumar xafs bnu eh, cumara qala xadathana shucb bnu xajaaji qala xadathanii abu jacfarin qaala samictu aba leyla baan maqlo qaala yihi kharaja sulaymaanu sulaymaan eh, salmaan salmaan alfarisi radia allahu canhu ardaa ayaa baxay faidaa calfu daabati daabadiisii ama faraskii ama wuxuu ahaa dameertii daabadaas calafkeedii iyo wixii ay cunaysay loo soo aruuriyey yaa yatasaaqadu daadaadanaya min alaari ayuu ka daadanayaa meeshii maaratay xeradeed xeradii buu ka daadaadanaya oo meelaan uuna ka cuni karin iyo meeloo uu ku dayacmi ayuu ku daadaadanaya fa qaala likhaadimihi buu wuxuu ku yidhi lawlaa anii haddaan anigu akhaafu lqisaasa aan qisaas ka baqayna qiyaamaha in lii qisaaso la wjactuka ku xanuujin laha bu yidhi maxaa yeelay israaf baad keentay yani neefkii ama daabadii calafkeeda in weel weel lagu rido oo meel ay ka cunto wixii hambaana ah, hadhow la siin karo laakiin haddii waxna ay afka ku qaado waxna dhulka ku dhaco dhulka ku dhaca in ay ku istaagto intay cuntay in ka badan deena u dayacmo oo meelahaas u ku dayacmo taas waxa weye waa nooc israaf iyo xadgudubo wey marka waan ku garaaci lahaa bu yiri aariga waxa weeyaan waa meesha neefka ku xidhan yahay ama ku xariisan yahay baa aari la yidhaha tiiba u iska daadaadanayaa hadhow deen marka wixii dhulka ku dhacay inuu ku istaago oo ku xaaro oo ku kaadiyo oo la cuni waayo ee imaan marka waa in wixii loo ilaaliyo oo loo dhowro khaadimkan uxisaaran lawlaa anii akhaafu lqisaas haddana ka baqay la wjactuk saxiixu lisnaad qaala xadathana aburabiic alcataki azahrani sulayman ibnu dawuud qaala xadathana ismaaciil ibnu culaya qaala xadathana alcalaa ibnu cabdiraxman alcalaa can abihi cabdiraxman ibnu yacquub can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiy sal slam qaal latuaduna ah, latuaduna latuada labada walax latuaduna waxaa la qisaasi doonaa oo la gudi doonaa a latuwadana lawallaahi latuadana waxaa la gudi doonaa oo la qisaasi doonaa alxuquuqu xuquuqdii ilaa ahliha baa loo gudi doonaa qof walba xaqa u lahaa waa la siin doonaa ehelkeedii ba la yihi ama bini aadam ama makhluqi kale o dhan xataa yuqaada waxaa loo qisaasi lishaati ljammaa neefkii ridahaa ama arigahaaye aljamaa ee geesa la-aanta ahaa waxaa la dhahaa seenye iyo gurumi iyo waxbaa la dhahaye markay intay geesa lahayd geesihi ka cacabo soo gurumo maaha markay lalahayna seenyaa la dhihi magac kale lama qabtaa maxaa la dhahaa mooyo mooyana dhe arigana iska soo geli de min baab min baab ibnajaaz waayahay xataa yuqaada lishaati ljama ilaa loo qisaaso lishaati neefka arigaha aljamaa ee senyada ahaa min ashaati neefkii arigaha ee alqarnaa ee geesaha lahaa neefkii arigaha ee geesaha lahaa waxaad og tahay middan aan gees lahayn maalin walba gees baa ku dhacaya oo markii laisku dhacaba geeski baa lagu dhufani iyadoona gees ma haysato qiyaamo markii la gaaro markaa tiibaa gees loo bixin markaasa la ku dhufo khalaas markay ku dhuftaan isku dhamaato waa cadaaladda ilaahi subxaana wa tacala qow wax makhluuqo makhluuq kale wax kuleynaaysan jirinba markay dhammaato ya waxaa leeyahay kunu turaaban caro noqda a ah, caro markay noqoto daalimkii e, mukalafka ahaa ee bini aadamka ahaa asaga waa loo haystaa wixiisii caro ma noqonayo muxuu samayn marka calaacal baa ka soo haray muxuu leeyahay wayaqulu lkaafiru ya laytani kunu turaaba ilah caro maa noqda alla caro maa noqda buu leeyahay waana noqona xadiis saxiix weeyaan muslim baa soo saaray qala xadathana cabd بن bnu mxamed aljucfi qala xadathana abu usama xamaad qala xadathana dawud bin abi cabdillahi ibn abi cabdillahi mawla bani hashim qaala xadathana cabdiraxman bn muxamedin qaala akhbaratnii jadatii ayaydii baa ii warantay can umi salamata ana nabiy sala la alay slam jahala ku jirta jahaalooyin baa ku jira cilal xadiidka can umi salamata radia allahu canha umu salama waa zawjadii nabiga hinda bint abi umaya xudayfa ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana fii beytiha nabiga guriga umu salamuu joogay oo uu markaas haasaskiisii uu nabiga lahaa iyo ummahaatulmuminiinkii guriga wuxuu markaas joogay umu salama gurigeeda markay kisada dhacayso kana fii beytiha fadacaa wuxuu u yeeray nabigu wasiifatan lahu khaadimkiisii khaadimkiisii buu u yeeray oo islaanta khaadimka u khidmeynaysa nabiga alay sl adontiis ayuu u yeeray aw laha khaadim wasiifatan lahu ama ama aw laha ama umusalama iskale lahu nabiga aw laha umusalama yuu u yeeray fa abdaad markaasay dib dhacday dirma mayna imaanin fastafaana alghadabu ayadona waxbay iskaga maarata fiirsanaysa fastabaana waaa waxaa caddaaday alqadabu cadho fi wejhi wejiga nabiga aleyh isalaatu wasalaam wejiga nabiga cadha yaa ka muuqatay waa cadhooday faqaamat umu salama istaagtay ila alxijaabi xagga xijaabka yay u istaagtay oo markaa inay xijaabkii qaadato ay gabadha aaday iyo inay xijaabkii intii u dhawaatay ay xagga kala hadli rabto fawajadat alwasiifata markay saa u fiirisay wajadad waxay heshay alwasiifata gabadhii oo talcabu ciyaari ha wax ku ciyaarayso wa macahu nabiga maciisana siwaakun ba ahaa laan ah, caday rumay ayuu gacanta ku hayaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam sawaak faqaala wuxuu yihi lowlaa khashyat lqawadi haddaanan ka baqaynin qisaas lowlaa khashyat lqawadi qisaaska baqideeda haddaynan mawjuud jirin yowma alqiyaama maalinta qiyaama laisqisaasaayo lawjactuki waan ku xanuujin lahaa bihaada siwaaki cadaygan aan kugu xanuujin lahaa buyiri ushan rumigan aan kuu garaaci laha buyiri wax weyn inuu kusii dhifta masi ma sii rabo ushan aan ku dhufa laha taa laftirkeeda waxa ii diiday in hadhow adigoo marka aan eh, macduura cudurdaar lah oo ama wax kala sheegan doona sida ay hadda sheegan doonta oo kale in hadhow lai qabsado in lai qabsadaan ka baqayaa zaada moxamed bin haytham wuxuu ziyaadiyey talcabu bibahmatin waxay ku ciyaaraysay neef xoola ah bahiima meelaha daajin iyo ah, qawliska ariga meelaha jooga waxbay ku ciyaaraysay bahma waa neefka yar ee ariga iyo baraarka iyo waxaas qaala falamaa ataytu falama ataytu biha nabiya markaa nabiga u keenay umu marka gabadhii bay aaday way soo qaaday nabiga ukeentay sala allah aleyh wasalam marka ijaabka inay xehatay og tahay qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuul allow inahaa iyadii markaan waraystay lataxlifu waxay ku dhaaratay maa samicadka inayna ku maqlayni markaad la hadlaysay waxaanay ku mashquulsaneed qaalat wa fii yadihi siwaak nabigana waxaa gacantiisa ku jiray siwaagii marka wax weyn isagoo si weyn ma siiya lakin tiina cudurdaar marka qofka mararka qaar hadduu khada daahirka wax muuq ka muuqdo khalada u dhaco ilaa la weydiiyo oo la xaqiijiyo inaan waxba la yeelin waxaa yeele cudurdaar buu yeelan karaa waxbaa ku xumbaari waxbaa sikaa marka waa in la wareysto marka lakala xaqiijiyo inuu leeyahay gar iyo inuun gar lahayn xadiidku daciif weeyaan oo daawud bin abi cabdillaahigaasi waa majhuul jadadaasi cabdiraxmaan oo eyeydiis ahna iyaduna sidoo kale majhuul weeyaan lama garanaayo labada cillo xadidku le daciif weeyaan qaala xadathana muxamed ibn balaal qaala xadathana cimraan an qataada cimran ibnu eh, dawar cimran ibnu dawar dawar can qataada ibnu dicaama asadusi can zurara bn awfa can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yihi man daraba qofkii garaaca darban garaac uuna qofkan mudanin ba loo wadaa bigayri xaqin xaq la-aan qofkii qof garaaca uktusa minhu waa loo qisaasaya yowma alqiyama maalinta qiyama maalinta qiyama waa loo qisaasaya waa looga qaadi xadiiku saxiix weeyaan inkastoo maxamed binu bilaalkaasi sadiiq uu yahay laakiin oo qariibna uu la yimaado cimraanna uu sadiiqu yahay buu yahay lakin xadiidku duruq kale duruq kale uu leeyahay bazaar iyo dabanaani iyo waxbaa soo saaray marka saxiix weeyaan sheekh albani waa saxiix yaali baabu qaala xadathana khalifa khalifat ibnu khayaat khalifat ibnu khayaat alimam alcadiim alxaafid qala xadathana cabdullah bn raja qala xadathana abu lcawaam can qataada ibnu dicaama can cabdillahi ibnu shaqiiqin abu cabdiraxmaan can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu can nabi sala allah alay wasalam qaal man daraba qofkii garaaca darban garaacid buu qof garaacay dulman gardaro xaq dari haddii aad qofkan edbintiisa aad leedahay ood edbiso waxaa lagu edbinna wax uu maaratay la galabsaday ay tahay waxba dembi kaasoo gaari maayo waxaa la didan yahay man daraba darban dulman gardaro uktasa minhu waa loo qisaasi yowma alqiyama maalinta qiyaamo yaa loo qisaasi isaga baa loo qisaasi saxiix wey xadiidku baabun wuxuu ku saabsan yahay uksuuhum aradbixiya mima talbasuuna waxaad xihanaysaan dharka aad qabtoo kale uxidh waa kuu shaqeynaya waa kuu khidmeynaya waa udirsan kartaa laakin haddana ha aradinin oo ha gaajaynin oo wuxuuna qaadi kara dusha ka saarin xadathana maxamed bn cabad qala xadathana xatim bn ismaaciil an yacquub bn mujaahidin abi xasrata an cubaadata bn waliid bn cubaadata bn saamitin qaal kharajtu waan baxay ana aniga wa abi aabahay cubaada bn saamit radia allahu canhu nadlubu lcilma anagoo cilmi dalbayna fi hada alxayi qowskan fi lansaar ansaareeda qabla an yahlikuu intaynan halaagsamin yani kuwadaas de nabigu uu sheegay alayh salaatu wasalaam oo yakuru naasu wataqilu lansaar dadku way badan doonaan ansaarra way yaraan doonaan ilaa ay ka noqdaan kal milxi fi dacaam cusmadoo kale marka waa yaraadeen ama ma ahe cilmigii iyo aqoontii iyo iqbaalkii lagu yaqaanay ee la yidhi ku sabra la yidhi ayay ka gaabiyeen oo xaggaasu marka dhaliisha ka dhaliilaya anas bin maalik markuu nabiga xadiidkiisa warinaya u dhihi jiray isbiruu xataa talqowni cala alxawd ilaa darkaad igu imaataan sabra wuxuu dhihi jiray anas famaa sabaru maan sabrin mayna sabrin buu dhihi jiray oo de xaaladda isbedel imaaday bashar weeyaan wax badan baa ka dhacay yani waa saas wey halaaga marka ma aha kufri iyo gaalnimo iyo waxaas ma aha inay dhamaato loogu jeedo iyo inay inti sidii la rabay ayna noqonin fa kaana awala man laqiina qofka u horreeya la kulana wuxuu ahaa abalyasar abalyasar buu ahaa saaxiibu nabiy nabiga saxaabigiisii saxaabadii nabigu kamid ahaye wa macahu ghulaamun lahu addoonkiisaana la socda wa calaa abilyasar saxaabiga abuyasara waxaa korkiisa wuxuu qabaa burdatun maawis macaafiriyun iyo macaafiri macaafirigu waa dhar yaman lagu sameeyo oon aad usii qiimo badnayn oo xoogo dharka maraykaanka la dhahoo kalea marka burdo oo marada eh, midabada leh oo ah, mxuu ahaa quruxda badan ee yaman lagu sameeyo iyo macaafiri oo maro yar jaxfaan ahaana labadaasoo qabaa oo laba mar oo kala jaada ah weeye oo labis iyo qurux aan isku noqonaynin wacalaa ghulaamihi addoonkiisana waxaa korkiisa wuxuu qabaa ku labisan yahay isaguna qabaa burdatun burda iyo macawis iyo wamacaafiri iyo go-a jaxfaanka faqultu low waxaan ku yidhi bu yidhi yaa cami adeerkayow abalyasarow low akhadta burdata ghulaamika addoonkaada burdadiisa iyo macawistiisa haddaad qaato waacdaytu aada siiso macaafiriyaka maradaada macaafiriga aada siiso oo adigana burdadan iyo burdadan kale isku darsato oo mase akhadta aad qaado macaafiriyahu middaa macaafiriga la yidhaahdi iyo aad asaga aad ka qaarato oo wacdaytu aad siisa burdatka burdadaada asagana macaafirtiisa kasoo qaarato taadi iyo tiisi aad isku darto laba macaafiri aad ku labisato haddii kale laba burdo aad ku labisato kaana calayka uniformkaas ya kaana calayka wuxuu noqon lahaa xullatu isku joog uniform wey marka dhar isku jooga oo isleh ayay noqon lahaayeen aw alayhi aw calayhi asaga korkiisana xullatun buu ahaan lahaa asagana isku joog buu qabi lahaa ama isku joog isku joog waxaa la dhahaa dharka isleh ee harba lagu labisto shaar iyo sarwaal isleh oo kale macawisi shaar lagu labiso isku waaa la dhahaa xulla la dhahaa marka hadda labada mare kala jaadka kala qabtaan maanta ad isku isku wareejisaan laba isku midaba iyo laba isku midaba ama laba isku suura iyo laba isku suura kala xidhataan labis bay ina noqon leedihi xulla isku joog baa dhahay aw calayhi wa calayhi korkiisana xulla asagana xullu yeelan lahay markaasaa famasaxa raasi buu leeyahy wiilkii yaraa nin yar baa tahay waxba labadan soo joogin xadiista nabiga maadan arkine waxba ma ogid famasaxa ra'si madaxa intuu ii masaxay y qaala wuxuu yihi allahuma allow baarik fiihi barakeh ilaahu barakee waa u duceeyey waa dadaashay laakin waxbaa kaa maqan yabna akhi walaalkay wiilkaysiow basura caynaya labadayda indhood waxay arkeen haatayni ee kuwan hadda ku fiirinaya labadeeda indhood waxay arkeen oy fiiriyeen oo wa samaca udunay labadeeda dhageedna waxay maqleen haatayni kuwan aheed aragta waxay maqleen wawacaahu wacaahu qalbii qalbigaygana uu xifdiye oo weeleeyey wa ashaara intuu ishaaray oo farta ku fiiqay ilaa niyaati qalbihi qalbigiisa iyo wadnihiisa garkiisa wadnaha garkiisa intuu farta saa ugu fiiqay wuxuu yidhi qalbigaygana wuxuu weeleeyey annabiya nabiga sala allahu aleyh wasalam oka annabiya marka intaas oo dhan nabiyadaasi ku tanaasucay dhagahayga waxay maqleen annabiya mxuu ahaa eh, eh, basara caynay annabiya eh, wacaa qalbi wacaahu qalbi annabi nabiga caleyh isalaatu wasalaam oo yaquulu liadcimuuhum addoomihiina quudiya mima taakuluuna waxaad cunaysaan wax ka siiya waksuuhum aradbixiya mima talbasuuna waxaad xidhanaysaan marka waxaan xidhanaya wax kamida wa inu isagana qabaa burda haddaan qaba burda wa inu qaba macaafir haddaan qaba macaafir wa inu qabaa fiir yani saxaabada nabiga alay slam dadaalkooda fiir yani arrintii mubaalaqa iyo siday ugusii xeel dheeraadeen intii waxuun kaa soo gaari lahaa yani xarfiyiin bay ahay sida aheed bay oola yimaadeen siday aheed bay oola oo yani addoonka haloo labiso aradbixiya keliya kamayna qaadanin ee waxay ka qaateen lafdiga wuxuu keenayay dalaalada xaqiiqiga oo ah waxaad xidhanaysaan wa kaana an uctiyahu inaan siiyo min mataaci dunya hadda inaan ninka addoonka marka aan iska qanciyo oon aradbixiyo waxaygoo kale aniga labiska iyagoo kale u aniga lahaa ee sayidka uu sidii iyadoo kale u labis marka saabiqiintu kamid ahaa marka ahdigii madanigii baa la canaananaya ilaa maanta waxaa kaa dhexbixin khasla jahiliya lyii jahilima weli kugu jirto inaka mruun fiika jahiliya waxaa kugu jirta khasla jahiliya markaasu wuxuu yihi ma cumriganaan jooga weli jahilima iga hari haabu yihi maxaa yeele haddaabad qof intaad wax ka sheegtay hooyadii iyo aabihii usii gudubtay adacnu fi lansaab waxay kamid tahay waxyaalaha jaahiliyada iyo dhaqankii xumaa ee qabla alislaam la samayn jiray ee sharciga iyo islaamka u dahiray welina kaama dahirmin qultu nacam haab u yii ayartu biumihi miyaad ku cebaysay qultu nacam uma qaala ina ikhwaanakum walaalihiin dadkan waa walaalihiin addoomama ha ku ahaadaane khawalawkum waa khudamadiini ina ikhwaanakum walaalihiin khawalawkum khudamadi inii khidmeynaysay wey jacalahum allahu ilaahay baa wuxuu yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda ilaahay baa maaragtay qadaray inuu idinkana korraysiyo hoos ayagana u dhigo imtixaan wey faman kaana nin qofku akuu ah walaalkii noqdo taxta yadayhi gacmihiisa hoostiisa taxta tasarufi yadayhi gacmihaada qofka ay ku tasarufayaan ilahay hoostaada u geeyo falyudcim ha quudiyo mima yaakul wuxuu cunayo cuntada wax kasi asaga oo bini aadam waliyulbisahu arad bixi mima yalbas wuxuu xidhanayo walaa tukallifuum ha ku kallifina maa yaqlibuhum wax ka qaalib noqon waxay awood u lahayna ha saarina fa in kallaftuumuhum haddaad ku kalliftaan maa yaqlibum wax ka qaalib noqon faacinuhum ukaalmeeya u kaalmeeya oo la qabta wuxuuna qaadi karin haddaad tirahdo waxaan qaad la qaba hade ilan ma qaadi kara caloosho ka dilaaci oo tabar ooma haye la qabo kaalmee kaalmee saas maanaa tan ha igu xumbaartay buu leeyahay abudhar inaan isku joog aan qabo oo kale uu addoonkaygana ku labisto tana ka rab marka saxaabada nabiga alayh salaam hadduu khada ka dhaco bashar bay ahaayeen macsuum maynan ahayn khada hadduu ka dhaco hadaoodana wuu yaraayo sida dadkii dambe oo kale ma ahee intaa yarra markaaba istidraag markaaba waa gaari jirin ah, sidan aakhare arrinta ogu gudbin oon qiyaamaha na ogu gaarin oon oola dhimanin markaaba waa xallin jirin wixii bini aadama ka galeen iyo wixii dunuuba xagga alla ay ka galeen tooba nasuuxaa iyo doomihi waxay lahaayeen loo loo celiyo markaaba waa iska dahiri jireen dad iska jiifi jiray oo sugi jiray aakharada la sheegi bal hala gaaro maynan ahayn dad cabsi ilahay cabsi ilahay ay ku dheer tahay iyo taqwada ilaahay oo wixii xumaan oo loo sheega waxa ka imaan kara ee dunuub iyo macaasi iyo ciqaab allah xanuun badan bay ku haysay xanuun badan bay ku haysay ma sida dadku ay intay dembiga iska sameeyaan haddana caadi iska ahol iska ba halmaamiba saas oo kale maynan ahayn qaala alimaamu lbukhaariyu baabun hal yuciinu cabda addoonkiisa ma u kaalmeen hadduu ku shaqaysto oo u khidmeynayo ma u kaalmeen ha u kaalmeen ula qaban qala xadathana aadam bn abi iyaasin qala xadathana shacb bnu xajaajin qala xadathana abu bishrin qaala samictu salaam binu camar baan maqlayo yuxadiu warramay ah salaam ibnu camr oo daciif lxadiida ah. yuxadidu can rajuli nin buu ka warramay min asxaabi nabiy saxaabada nabiga kamid a ah. qaala wuxuu yihi qaala nabiyu sala allahu alay wasalam nabig wuxuu yihi ariqaa'ukum addoomihinu ikhwaanukum walaalihin wey faaxsinuu ilayhim u sameeya istaciinuuhum kaalmaysta calaa maa halabakum waxay inaga qaalib noqdo wixii aad qaban weydaan ayaga kaalmaysta war ila qaba hebelow io imaw dhaha wa aciinuuhum ayagana u kaalmeeya calaa maa gulibuu wixii looga qaalib noqdo looga adkaado ay qaban waayaan u kaalmeeya idinkana iskaalmaysta xadiidku daciif wey lakin ki aan soo maray unbuu lamid yahay kii unbuu lamid yahay uma u dhow yahay macnahaan qala xadathna yaxya ibnu sulayman qala xadathna ibn wahbin cabdالlah ibn wahb اlmasri qala akhbarana camr can abi yunus can abi hurayra radia allahu canhu anahu qaal aciinu lcaamila qofka kuu shaqeynaya u kaalmee min camalihi shaqadiis faina caamil allahi laa yakhib ilaahay caamilkiisa ma hooge yani khaadim ujeedaa yani khaadim fa ina caamil allahi macnaha caamilka kuu shaqeynayo u kaalmee markaad u kaalmeyso maxaad adiguna noqotay adigana maxaad noqotay adigaan kaalmeynayo caamilullahi baad noqotay ilahay caamilkiisi baad noqotay samafalaad noqotay muxsin baad noqotay wallahu yuxibu lmuxsiniin ilahayna muxsiniinta waa jecel yahay muciyat llahi ilahay muciyadiisi baad helaysaa marka aciinu lcaamila caamilka u kaalmeeya yacni alkhaadima halkaas ku xidhanta aciinu caamila caamilka u kaalmeeya yani wuxuu ala jeedaa caamilka alkhaadim min camali camalkiisa u kaalmeeya fa ina caamilallaahi oo qofkan kaalmeynaya laa yakiibu isagana ma hogaaye marka adiga isaga aadan hoojinin oo wax la qabato adiguna ilaahay ku hoojin mahayo oo wuxuu ilaahay uu ku amray baad gudanaysaay saxiixun mawquuf xadiidku saxiixun mawquufun cala saxaabiyi ljaliil radia allahu canhu baabu laa yukallafu laguma kalifayo alcabdu addoonka min alcamali shaqada maa laa yudiiq wuxuuna keli karin wuxuuna awood u lahayn lagu kalif maayo wuxuu qaban karo ma qabala dhihi xadadna cabdullahi bnu yaziid qal xadana sacid bin abi ayub qal xadana ibn cajlan maxamed can bukeer bin cabdillah an cajlan can ibni hurayrata an nabi sal slam qaal lilmamluuki addoonka laleeyahay wuxuu leeyahy dacaamu in la qoodiyo wa kiswatu arbixiisana waa kaaga fadhiya waa leeyahay xaq buu leeyahy walaa yukalafu min alcamali lagu kalif maayo ma la yaduq wuxuuna awood u lahayn lagu kalif maayo waa isku wada mid xadiistu xadadana cabdullahi qala xadathani alleyth qala xadathanii ibnu cajlan can bukayr bin cabdillahi ibn ashaj ana cajlan abaa muxamedin yuxadi xadatahu qubayla wafaati intuuna dhimanin ka hor wax yar intuuna dhimanin ayuu ka waramay anahu samica inuu maqlay aba hurayrata radi allahu canhu yaqulu leh qaala rasuulu llahi sala allah alay slam lilmamluuk mamluuga laleeyahay wuxuu waxaa usugnaaday addoonka dacaamuhu cuntadiisa wa kiswatu arduxiisa walaa yukalafu ilaa maa yudiq wuxuu karina lagu kalifi maayo ah, wuxuu karin lagu kalifi maayo xadathana musadad bin musaradi qala xadathana yaxya can lacma sulayman qaala qaala macruur wuxuu yihi macruur ah, mararnaa biabi dar baan soo maray buu yihi abu dar alkhafaari calayhi xaal uu korkiisan yahay thawban maro wa calaa gulaami xulla isku joog isku dhar bayba qabaan faqulnaa waxaan ku nihi low akhadta haada kan maad ka qaadatid wa haada kana aad siisid waxaan kuwan ahayn oo isku jooga qurux badan ad xelatid kaanad xulla isku joog baad ku noqon laheyd markaasi kaanad waxay ku noqon laheyd xulla isku joog quruxsan bay ku noqon laheyd waan soo marray xadidka so intaan ka waadixsan laba maroo kala duwan bay kala qabeen oo haddii laisku daro mid walbaba labis eh, israacsan u noqon kii un baa lagu sheegaya qaala qaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi ikhwaanukum walaalihin jacalahum اllahu ilahay wuxuu yeelay taxta aydiikum ama ikhwaanukum hum ikhwaanukum wa walaalihin jacalahum llahu ilahay baa yeelay taxta aydiikum gacmihiina hoostooda faman kaana akhuhu walaalkii qofku ahaada taxta yadihi gacantiisa hoosteeda falyudcimu ha quudiyo mima yakun wixii ilaahay gacantaada soo geliya oo ilaahay ku dadkaa fuqarada eh masaakiinta guryaha ka shaqeynaayo eh guryaha kuu dhisaayo eh musqulaha kuu dhisaayo eh baahi unbaa keentay baahi baa keentay marka adigu ilahay hadduu ku fadilay oo gacantiada waxgeliyay ayagiina xooggii iyo iyo dhididkii iyo rafaadkii ay u hayso waa naxariista ka tegin faman kaana akuhu taxta yadihi falyudcimu ha quudiyo mima yaakul wuxu cunayo waliyulbisu ha radbaxo mima yalbas wuxuu xiranayo walaa yukalifu yuuna kalif maa yaqlibu wax ka qaalib noqon fain kalafahu hadduu ku kalif maa yaqlibu wax ka qaalib noqon awoodule haduu ku kalifo o yihahdo waxaan qaba wuxuuna qaban karin waxa ila qabtaan laahay albaabkii buu rabaa inuu xidho albaabkii laba dhinac in laga qabta mooyaane ma galaayo meesha lagu talagalay la qabo meesha ha gale falyucinu caleyh u kaalmeeyo saxiix wey xadiidka haddaad cadaadisa maxaa ka dhalan cuquuba adduun i mid aakhira ka dhalan midda adduunka waxaa kamid a waxyaalaha qisaska qariibka ee dhacay kamid ta ah hadda sacuudiga iyo laga sheego jaariyaad baa jira ka shaqeeya guryaha aadna waa looga oo dad badan oo haddii aan akhlaaq lahayn oo aan shareecada ilaalinaynin baa jira khiyaar badan oo wanaagsan oo mutadayiniin oo muxaafidiin oo fiicanna waa leeyihin oo naxariis badanna waa leeyihin lakin inti xumeed baa intii ficneed yaa magaca ka hadlayn marka waxyaalaha dhacay waxaa kamid a ah gabadh kuwan oo shaqeeyaa kamid ah oo waddan kale laga keeni oo marka baasbood kolka imaata waa lagala wareegi oo Eh, waxay kasta lagu sameyni dhibaato badan baa loo geystaa oo jaraa'im ah mid baa markaa de iyaduna waa qof bashara haddaad dhibaato ugeysata dhibaato may ku haysaa soo ma waxay qabatay waxay qaadataa layihi irbad yar irbad yar bay qaaday carruurta waxa saa loo cadaadin ee saa loo dhibi awlaaddii faladatulquluubka ahaa ee jecleed ayagaa looga tegi ayagaa looga tegi cuntadoodii cabidoodii qabayskoodii dharkoodii ilaalintoodii wuxu dhan ayaa lagu aaminay qofka aad saa u aamintay ma inaad dhibaato ugeysataa yani caqli gaablada firi marka markii la cadaadiyo la cadaadiyo irbad yar ay qaaday ilmihii bay saa ugelisay madaxa madaxay juq siisay way ku fogeysay lama arkaayo nabarka noocaas oo kale dhiig ma keenayo mogta baalki baa ku jufane meeshu dhiig kemahan laaba baashaa ku jufan saasay ugu malaastay ilmihii marka waaw waaw waaw waa cabaadi waa cabaadi waa ooy ma cuno ma cabo ma saaxdo lagama laddo ciddii baa imaatay laiskugu imaa wax weyn ka muuqda male qandha kama muuqato xaggan ka fiiri xag ka fiiri waxay kusoo aadisay markii baasboortkeeda lagu wareejinaya fasax bay leeyihin maogtahay fasaxeedi iyo tbidkeedi laisku hagaajiyay baasboortkeeda lagu wareejiyay kusoo hagaajisay hore kasii dhooftay diyaaradii qaadatay markii dambe iskan baa la geliyey ilmihii marki waxba la saari waayey hasha waxaa yiri madaxayga maankayga masaar bay laqday bu masaar bay laqday tii oo kale ku noqotay xaggan ka fiiri xaggan ka fiiri xaggan ka fiiri marka dambe iskaan baa la geliyay waxaa la arkay meel yaroo marka calaamaday tusaysaa dhag dhag dhag dhag meesha baa la fiiriya saa dee loo yar sululuq irbad baa laga soo siibay ah. maxay ka timid natiijata tacdiibihim ayagoo dhibaatada ugeysan jireen qisaska qariib oo saas oo kale ah qaar waxaa la sheegayay ayaguna kaadideedii bay cuntadii ugu dari kaadideedii yaa cuntada ugu daraysaa markaasaa reerkii oo dhan ba intuu wada xanuunsaday virus galay balaayo ka dhacday cudur falkiisa la garan waayey yaa reerka o dhan ku dhacay inteedi ka ridani inta kale ayaga ugu dari maraqi ugu dari ya waa dhibaato weyn moogta marka qofkaad wax yeesho adna on kugu soo maqan yihi ya ninkii geelo geelisa la dhacay muxuu yidhi erbadda xaday rag waa isgurayaa bu yidhi geel baa laga dhacsan erbad bu soo qaatay rag waa isgurayaa bu yidhi rag waa isguraya marka ha umalayn adigana iska taxaashi oo aad farta ku ishaari ila waa qof adigoo kale oo caqlila mogtahay ilmuu dhibaataa wada arrimahaas aad bay khatarteed uleedahy nafaqat rajuli calaa cabdi wa khaadimihi sadaqa addoonka نفqadiisa adoonkiisa نفqة الرجل نفqada عlى cبd adoonkiisa وkاdimi صدقة صدق wey xdثna iبراهيم بن موسى qال أخبرna بقية qال أخبرnي yحyى بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام مقدام بن مcdيكرg رضي الله عنه سمع نبga نaبigu mqlo yqul mا أطcمta waxaad quudisa نفسka نفtaada فهو صدقة صدق wey niyad wanaagsan hadaad ad leedahay ood rabto inaad daacada iyo khayrka iyo cibaadada aad ku kaalmaysato ku xogaysato waxaad cunaysa sadaqay ku noqon inama اlأعmاl بنyad wamaa adcamta waladaka ilmahaada waxaad siisana zawjataka xaaskaada wa khaadimika qofka ku shaqeynaya khaadimka fa huwa sadaqa intaba sadaqa wey marka niyada hala wanaajisto biilalka cidda la siinaayo caruurta iyo reerka sadaqay ku noqonaysa xadiidku saxiix weeyaan waa soo maray qala xadathna msdd bn msrhadin qala xadathna xmad bn zayd an caasim bn bahdlta an abi salix samaan an abi hurayra qala qala rasuul lahi sala la alay slm wuxuu yihi khayru sadqa sadqa waxa ugu khayr badan maa baqiya wixii soo reeba kinan qininimo soo reeba sadaqada intaad bixiso qaninimana ay kusoo hadhay kaasaa u khayr badan macnaha waxaa loo jeedaa qinada ama qina maal ha haato ama qina nafsa haato wax markaad bixiso waxaad ku kaaftoonto wixi aad bixisay kaga kaaftoonto waa inaad heli karto oo aad haysan karto laakiin haddaad wixii bixiso wixiina aad u baahanta ma qofkiibaad kasoo ceshani ma adigii baad dawarsani ma calaacal baad keeni ma hadhow baad wixii ka shallaayi dhibaatay kuu keeni kartaa maa baqiya wixii soo reeba kiiran kiirinimo kasoo hara oo soo reeb ayaa ugu fiican ama haddii kale kina nafsi oo sida abubakr sidiiq oo kale intaad xoolaha oo dhan bixiso aad leedahay ilahay rasuulkaan oga soo tegay walyadu lculya gacanta saraysaa khayru ka khayr badan min yadi sufla gacanta hooseysa waala waa la fasiray waxaa yih alyad lculya hiy almunfiqa gacanta yad lculya te wey gacanta saraysa waa midda wax bixinaysa walyadu sufla hiya saa'ila midda wax weydiisanaysa wey wabda ku bilow markaad wax bixinaysa tartiib baa la rabaaye tartiib alawaliyaat waa inaad ilaaliso minman tacuulu qofkaad masruufaysa biirayso kuwaa ku bilow taqulu imra'atuka mathalan islaantaada haddaad wax siin weydo waxay ku dhihi qowlka ama lisaanulxaal ha ahaada ama lisaanulmaqaal wuxuu ahaada ahaadee waxay leedahay oo de macnihii baaba keeni anfiq calaya niyahu imasruuf aw daliqni ifur gaajaha igu dilin ama masruuf oo ibiil haddii kale reerkaanagi ii dir wayaqulu mamlukuka mamlukuka addoonkaadina wuxuu kuleeyahay kuu shaqeynaye anfiq calaya imasruuf oo ibiil aw amase bicni igad dad quman oo aan u shaqeeyo oo ibiila aan aan u gala eh wayaqulu wuxuu leeyahay waladuka ilmahaadina ilaa man takiluna yaad igu halaynaysaa yaad igu haleynaysaa ba kuleeyahy marka lisaan xaal wey xadiku saxiix weyaan qala xadathana محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى له عليه وسلم وxuu amray بصدقة صدقة in lala baxo صدقة la baxa buu yihi faqاla الرaجuل nin ba wuxuu cindii dinar yaboh wey nabig waa yabohi jiray xoolaha war صدقة bixiya markaasu wuxuu yihi dinar baan hayaa dahaba qaala anfiqu calىa nafsika hal dinar baan xoola ka haystaa bu yihi naftaada ku bilow ibda binafsika adiga naftaada ku masruuf qaala cindii aakharu mid kalan helay qaala anfiqu calaa zawjatika reerkaada iyo xaaskaada si qaala cindii aakharu mid kalan haya qaala anfiqu calaa khaadimika khaadimkaadii dadka kuu shaqeeya uma anta adiga absaru aclam adigaa yaqaana marka u aqoon badan biman tucdi qofkaad siinayso alaqrab falaqrab markaa dadkii nafaqadooda iyo masruufkooda iyo waajibaadkooda ku saaraa aad wax iska sii siiso dadka dambe dee adigaa yaa kala garanayo siday u kala mudan yihiin adaa garan wallahu aclam wabilahi tawfiiq wslى اllah wslm alى nabiyina mxamed